ينفعنا وزدنا علما قال الإمام أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم الغشيري النيسابوري رحمه الله بسم الله الرحمن الرحيم كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم wuxuu ku saabsan yahay cashirku fadaa'ilu saxaaba saxaabada nabiga calayhi salaam fadaa'ishooda iyo manaaqibtooda iyo sifaadkooda iyo ammaanta ay lahaayeen saxaaba waa jamcu saxaabi saxaabina waxaa la yidhaahdaa man laqiya الnabiya slى اllahu عalayh waalih wasalam muuminan bihi wamaata calaa dalik qof allaala qofkii nabiga la kulmay fii xayaatihi calayhi salaatu wasalaam isagoo rumaysan oo nabiga rumaysan la kulmay kadibna iimaankii iyo islaamnimadii ku dhintay kaasaa waxaa la yidhahdaa saxaabi ama muddo yar ha la joogo ama muddo badan ha wada joogaan ama ha arko ama yuunan arkin ka cumyaani saxaaba qaar saxaabada ka mid oo ah waxaa jira indhal ahaa oo nabiga la kulmay rumeeyey la socday maqlay laakiin indhaha la'aay oon arkin baa jira marka saxaabi kaasaa la yidhaahdaa saxaabatu rasuuli illaah waa raciilu lwal min hadii alumma ummaddan jiilka ugu horreeyey ee nabiga garab istaagay calayhi salaam ilaahayna uu u doortay linusrati diinihi diintan inay u gargaaraan oy nabiga garab istaagaan qoladuu ilaahay u doortay weeye waa qolada soo galaaya u horeeya markii la akhriyo qowluhu subxaanah kuntum khayra ummatin ukhrijat linnaas waxaad tihiin dadka ummadda ugu khayr badan baad tihiin ummadda kuwa ugu khayr badan baad tihiin dadka loo soo saaray waxaa u horeeya soo gelaya saxaabada nabiga calayh salaam weye raaca hore ku jira waxay iyadana raaca hore kaga jiraan fii tafaadul alquruun markii quruunta lakalaga hadlayo tafaadulka iyo kala fadli badnaanshaha qowluhu calayhi salaam kamaa fii xadiidi cimraan fi saxiixayn khayru lquruuni qarnii khayru lquruuni qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum quruunta waxaa ugu khayr badan buu nabiga calayh salaam qarnigaygii isaga iyo saxaabadiisa ay ku noolaayeen qarnigaasaa ugu khayr badan oo saxaabada nabiga calayh salaam loola jeedo bacda nabiyiha saxaabada nabigeeda ama bacda nabiyihim nabiga gadaashiisa waxaa ugu khayr badan ee ugu khayr badan oo ugu fadli badan waa saxaabatu rasuuli illaahi sala allahu calayh waaalih wasalam ayaguna saxaabadu way kala fadli badan yihiin oo afdaluhum abu bakr uma cumar wa hada ijmaacu cinda ahli sunna abu bakrna ugu fadli badan yahay cumarna uu ku xigo waxay isku khilaafeen culamaau ahlu sunna fii tafaaduli cuhmaana wa cali cuhmaan iyo cali kala fadli badnaysiintiisa jamhuurtooda waxay qabaan cuhmaan baa ka fadli badnaa cali radia allahu canhu bacd alkuufiyiin ama kuufiyiinta ayaa waxay qabaan ama daa'ifa minhum inuu cumaan laga cali uu ka fadli badanya laga hormarinayo marka marka laga soo tago khulafaau raashidiin baa afartaa laisku dhahaa waxaa ku xiga waxaa weeyaan baqiyat alcasharati almubashariina biljanna jannada kuwii loogu bishaareeyey ee tobanka ahaa afartaa khulafadaa marka laga reebo lixda kalea ugu fadli badan uma asxaabu badar dadkii badar ka qayb galay ee ilaahay subxaanahu wa tacaala uu yidhi icmaluu maa shi'tum faqad kafartu lakum wax kastaa ood samaysaanba waa inii dhaafay kuwaasaa ku xiga kadib waxaa weeyaan baycatu asxaabu badar iyo uxud baycatu ridwaan ayaa ayaga ka mid ah asxaabu alxudaybiya nimankii la dhihi jiray ilaahay uu ka raadli noqday markii nabiga la mubaayacoodayeen taxta shajara kadib asaabiquuna alawaluun oo asxaabu qiblataynka la yidhaahdo dadkii xaggaa iyo shaamna u tukaday xaggaa iyo makana u tukaday ayib asxaabu rasuuli illaahi sala allahu calayh wasalam dhammaantood waa fudalaa waxayna xaq ku leeyihiin ummadda dhammaanteed in loo taradiyo oo radia allaahu la dhaho markii magaciisa la sheegay saxaabi taasaa musalaxa oo ahlusalafka ay ku istilaaxeen radia allaahu canhu ama radia allaahu canhum jamiica marka laga hadlaayo ama ha ahaato ikhbaar oo ilaahay baaba qur-aanka ku sheegay oo laga warramaya waasaabiquuna alawaluun min almuhaajiriina walansaar waladiina tabacuuhum biixsaan radia allaahu canhum waradu canhu ama duco ha noqoto oo radia allahu canhu duco loogu ducinayo ha noqotee in sidaa la yidhaahdo loo duceeyo ayay mudan yihiin wixii saxaabada ka dambeeyana ullaahi calayhim iyo raximah ullah ayaa la dhahaa iyadana sidaasna waa iska mustalaxa weeyaan oo culimmadu ay ku istilaaxeen marka saxaabada nabiga calayhi salaatu wasalaam marka laga hadlaayo qofka ugu horeeya ee lasoo qaadanayo musarifka ka bilaabay oo wuxuu yidhi baabun min fadaa'ili abi bakri sidiiq radi allahu canhu abuu bakr sidiiq fadaa'ishiisii wax ka mida lama wada koobi karo ayuu halkan kaga hadlayaa marka sidiiq baa la yidhaahdaayo likatrati sidqihi rumayntiisii uu nabiga rumeeyey ee xaqa rumeeyey oo iimaankiisii iyo sidqigiisii rumayntiisu ay meel fog gaadhay catiiqna waa la yidhaahdaa oo xadiid baa soo arooray dabaraani ay soo saareen abu yacla iyo bacdu ahlilcilmi ay ku sheegaan inuu yahay lacfi ku jiro saalax binu dalxata balaqi ku jiro oo nabiga calayi salaam uu yidhi man araada an yandura ninkii raba inuu fiiriyo ah, rajulan actaqahu allahu min nar falyandur haada abuu marka catiiq saasa loogu magacaabay wa qiila samathu ummuhu hooyadii baa uma ku magacoodayna waa la yidhi wa qiila rasuulkaa ku magacaabay calayhi salaatu wasalaam lijamaali wajhihi wa xusni mandarihi ayaa catiiq loogu magacaabay abubakr asidiiq ismuhu cabdullaahi ibnu cumaan binu abi quxaafa cabdullaahi bnu cumaan cumaankaasna abi quxaafa ayaa la yidhaahdaa isagii nabigu waxay ku kulmaan fii murata binu kacab binu lu'ay ayay ku kulmaan huwa taymiyun taym binu murata binu kacab ibnu lu'ay radi allahu canhu wa ardaah saxaabigaasoo fawaa'il iyo manaaqib iyo ammaan fara badan leh manaaqibtiisa inuu nabiga qofka ugu horreeye rumeeye u ahaa awalu man sadaqa nabi sal slam wa aamana bihi abu radia allahu canhu ardaa isla dacwada ku garab istaagay oo casharata almubashariin nimankii laydhaha tobanka jannada lagu bishaareeyey shan ka mida gacantiisa ku islaameen cuhmaanu wa dalxatu wa zubayru cabdiraxmaan binu cawf wa sacd bin abi waqaas shantaas casharada ka mida gacantiisa kusoo islaameen radia allahu canhu ardaa asaga marka lagu daro afar unbaa marka aan gacantiisa ku islaamin baaduhum min fadaa'il abi bakar qaala xadaanii zuhayr bnu xarb wa cabdu bnu xumayd wa cabdullaahi ibnu cabdiraxmaan addaalami qaala cabdullaahi akhbaranaa wa qaala alaakharaani xadaanaa xabbaan bnu hilaal qaala xadaanaa hamaam bnu yaxya qaala xadaanaa haabit bnu asrim albunaani qaala xadaanaa anas ibnu maalikin abu xabsata albasri khaadimi rasuuli illaah radia allaahu canhu wa ana abaa bakrin sidiiqa xadaa abuu bakr baa u warramay qaala wuxuu yidhi nadartu waxaan fiiriyey ilaa aqdaami almushrikiin gaalada lugahoodii iyo gomadahoodii baan fiiriyey calaa ru'uusina ayagoo madaxa anaga kortaa taagan wa naxnu annaga fi lghaari godkii ku jirra algaar ashawa cahdiya gaaru thawr gaarkii la dhihi jiray gaaru alxiraa iyo gaaru thawr baa maka ku yaalla laba buurood oo midna xeraa la yihahdo midna thawr la yidhaahdo iyuu nabigu labadoodaba godad ku jiray galay muhimmada iyo sababtaa kala duwaneed qaaru xeraa waa jabalu nuur jabalka haddii la yidhaahdee waa ku khalweyn jiray qabla anubuwa intaa nabiga lasoo dirin kadibna xaqii baa ugu yimid waxyigii baa ku bilowday iqra ayaa ku soo degtay shan aayadooda ka mid ah amaa qaaru thawr iqra iyo saaxiibbadeedii kale ee suuradaha ee nabiga ku soo degay ayaa lagula cararay qaaru thawr markay gaalada damceen nabiga calayhi salaam iyo saxaabadiisii yareedii rumaysa inay baabi'iyaan oo dhagartoodii meesha u dambaysay ay gaadheen nabiga inay dilaan calayhi salaatu wasalaam waxaa weeye akbaru khiyaana khiyaana cudma khiyaanada ugu weyneed ee qof bini aadam uu ku fikiro waxa weeye nabi maxamed dilkiisa in lagu fikiro ilahi waa kii ka badbaadiyey nabiga calayhi salaam waa kii habeenkii guriga ay isku weegaareen ka baxay isagoo akhrinaya suurat ulyaasiin bilowgeeda jacalnaa min bayna aydiihim sada wa min khalfihim sadda carro madaxa ka saaray kuwii lahaa waxbaan waardiga ka qabanaynaa hurdo iyo ilaahay ku riday wahan markii nabiga dhex maray calayh salaam isaga abubakara israaceen qaaru fawr buurtaas fawr la yihahda god ku yaallay galeen oo qoraf ah isagii saaxiibkii abubakar radia allahu canhu wa min afdali min afdali manaaqibi abubakar bay ka mid tahay inuu nabiga naftiisii oo muhadad ah oo dil ku xukuman inuu asagana ka hari waayo o meeshaad ku dhimataan ku dhimanaya oo uu raacay halkaasay marka galeen saddex bariyay ku jireen saddex beri kadibna halkaasay ka indilaaqeen oo ay u baxeen hijradii baa bilaabatay maka laga hijrooday madiina loo hijrooday xaafaddaasi hadda waxaa la yidhahdaa yoomuna haada xayu mahjar baa la yidhahda xayulhijra xaafaddii hijrada ayaa la yidhahdaa meeshaasi buurta ay ku taallo marka annaga isagoo godkii ku jira ayay gaaladii dee meel walba ayay u dooneen ayagoo adeegsanaya aqoon waxay markaa haysteen oo dadka qaa'ifka la yidhaahdo raadka iyo ansaabta iyo eh, waxaasoo dhan yaqaana niman noocaasay adeegsadeen oo soo raad qaaday nabiga calayhi salaam iyo abubakar si ay u soo socdeen godkii ay ku jireen bay soo kor istaageen meesha waxay arkeen marka aan meel ma'huula aan ahayn oo isbeddel ka jiro xataa bacdu culamada siyar ay dhahaan waxaa ku dhashay shimbir baa ku dhashay oo kumaheedii iyo caaradii iyo waxbaa saasay sheegaan xagga taariikh ahaan ay ku sheegaan iyo siirada ilaahay baa ka indha tiray way arki waayeen laakiin abubakar waa arkaya wuxuu mooday inay arkeen nabi allah haddii hoos noo fiiriyaan wayna arkaayaan ayuu yidhi inay arki karaan nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu arkay abubakar iyo walbahaarkiisa iyo murugtiisa sidanuu marka ku yidhi rasuulka faqultu waxaan yaa rasuul allah low anna axaduhum midkood nadara uu fiiriyo ilaa qadamayhi labadiisa cirbood iyo lugihiisa hadduu saa u fiiriyo laa absaranaa absaranaa waana arkaayaa taxta qadamayhi lugihiisa hoostooduu naga arkaayaa saasuu abubakar iyo waa walbahaaray naftiisiiyo tii nabigaba waa uwalbahaaray faqaala wuxuu yidhi nabigu yaa abaa bakrin abubakarow maa dannuka malahaada muxuu yahay aad binayni laba qof u malaynayso in la heliyo la qaban labadaasoo allaahu alle aaliuhumaa saddex uu ku yahay laba qof oo kastaba allahu aaliuhumaa afartiina allahu raabialaaadiina allahu haaliu raabicuhumaa khamsadiina allahu saadisuhumaa laakiin hadda maxaa laga wadaa waxaa weeyaan maciyadii weeyaan waa maciyadii khaaskeed maa danuka biinayn allahu aaliuhumaa in allaha macanaa iyo in allaha maca aladiina taqow iyo inanii macakumaa maciyadii khaaskeed weeyaan ilaahay baa maceenna oo garabkeenna oo nasri iyo guul iyo gargaar iyo ta'yiid ba nala garab taagan ha ka walbahaarin maanta in meeshan intay gaaladana arkaan ay nagu dilaan wacdigii iyo yaboohii iyo ballantii alla ii galay inuu diintan uu u gargaaray oo nuurkan iyo iftiinkan ayna gaalada baabi'in karin tan ayadaa ku ogo ku ogoo ku xasil dumaaninadaasi iyo xasiloonaysa abubakar la siiyey radi allahu canhu ha ka burgimiyo nabiga calayh isalaatu wasalaam qaala xadaa marka waxaa weeyaan abubakar waa saaxibuhu fi lqaar ah, meel qur-aanka lagu sheegay nabiga saaxiibkiisa abubakar baa ka jira id yaquulu lisaaxibihi laa taxzan in allaha macana ninkaas sidaasee qur-aanka uu caddeeyey naskaasi qaatica ah ee qadciyu dilaalati wahubuut ah ka warran nimanka islaamka sheeganayee leh gaal weeyaan ka warrama abubakar wax ka sheegaya lacanaday ka war calayhim lacaainu llahi almutataaliya kuwa ayagaa shiica layihahda raafida ah nimanka ayaga ah marka abubakr sidiiq radia allaahu canhu ammaantiisay ka midta in nabiga umaciisa ahaa allana uu maciisa yahay subxaanaه wa tacala xadaana cabdاllahi bnu jacfar bnu yaxya bnu khaalid qaala xadaana macan bnu ciisa qaala xadaana malik can abi nadr salim can cubaydillahi bni cubayd bni xunayn can abi saciidin اlkhudri radi allahu canhu ana rasuula اllahi salى اllahu alيh wasalam jalasa wuxuu ku fadhiistay cala minbari mimbarkii faqaala wuxuu yidhi cabdun addoon baa khayarahu allahu ilaahay dooransiiyey bayna an yutiyahu inuu siiyo zahrata dunya adduunyada birbirkeeda iyo dhalaalkeeda iyo quruxdeeda oo boqor laga dhigo wax adduunka uu sii joogo wa bayna maa cindah iyo wixii ilaahay agtiisa ahaaday daarulaakhira oo janno ah inuu aado oo nafta laga qaado iyo adduunyada zahradeeda iyo quruxdeeda inuu ku baaqi noqdo labadaa mid baa la doonrasiiyeyoo fakhtaara addoonkii wuxuu doortay maa cindahu ilaahay agtiisa wixii ahaaday waa qariya nabiga calayi salaam addoon waxaa jira ilaahay uu doorrasiiyo yidhi kala dooro inaad adduunyada birbirkeeda ku baaqi noqon iyo inaad ilaahay agtiisa waxa yaalla daarulkaraama iyo janno inaad aadayso cilliyiin inaad aadayso labada midun doonaa addoon la yidhioo wuxuu doortay ilahay agtiisa waxay ahaada nafti laga qaado oo aakhar u doortay intaa markuu nebigu yidhi addoonka waa hebel muuna dhihi nabigu laakiin abubakar waa garanaya fabaka bakaa abubakar baa ooyey radia allahu canhu waa saxaabada o dhan oo fadhida masaajidkii dhegaysanaysa caadi marka hadal iska cilmiya wacdiya akhbaara qisasa ayay saxaabada u qaadanayaan inuu jiro addoon sidaa la yidhoo saa yeelay laakiin abubakr waa ooyey radia allahu canhu ilaa ay la yaabaanoo dhahaan odaygan muxuu leeyayaa hadduu ilaahay addoon uu doorrasiiyo uu ilaahtiisa waxay addoortay maxaa ooyinta maxaa keenay fabakaa abubakr waa ooyey wa waa ooye waa sii ooyey yani bukaan kaiiran oohin dheer buu sii waday faqaala warkaasuu wuxuu yidhi isagoo ooyaya fadaynaaka biaabaa'ina wa ummahaatina fadaynaak waxaan kugu furanay nabi allow biaabaa'ina aabbayaashaana iyo wa ummahaatina hooyooyinkaanaan kugu furanay wixii ku soo gaari lahaa adiga waalidkaana iyo hoyooyinkaana aabbahan aabayaashaana ha gaaro ha lagugu furto adiga noo badbaad qaala wuxuu yidhi fakaana rasuulu ullah saxaabigu wuxuu yidhi mar dambuu fahmay faqaala wuxuu yidhi kaana fakaana rasuulu ullah rasuulkuu ahaa sala allahu caleyh wasalam huwa almukhayar qofka la khiyaar geliyey ee wakhtigiisii uu soo dhowaaday ee la yidhi inaad adduunyada sii joogaysa iyo dooranaysa inaad aakharo dooran miduun dooro la yidhi ee ilaahi agtiisa doortay iyo aakharo waaba rasuulka calayhi salaam huwa almukhayar wa kaana abuu bakar baa wuxuu ahaa aclamanaa ka noogu yaqaana bihi rasuulka calayhi salaam hadallada nabiga calayhi salaam iyo duluucda hadalka nabiga meesha uu ku socdo ninka noogu yaqaana nabiga calayhi salam abubakar buu ahaa saas darteed o dhan waxay fahmi waayeen buu fahmay inuu yahay khalaas nabi maxamed oo dardaarmaayo oo tegey wa qaala rasuulu llah sala allahu calayh wasalam wuxuu yidhi ina ammanna annaas dadka kuwa ugu deeq badan calaya korkeygana deeq igu leh fii maali hadday noqoto xoolihiisa wa la saaxiibidiisii iyo inuu garab iyo gaashaar ii noqdo abubakar weeyaan amanadan maanta waxaa weeye min aljuud baa loo jeedaa ee mana sheegasho maaho qofka abaal iyo wanaag wuxuu galo hadduu mana sheegto waxay soo gelaysaa adan waxay soo gelaysaa ibdaala camalihi camalkiisa inuu baray laa tubdilu sadaqaatikum bilmanna waaladaa ee waxaa loola jeedaa aljuud waalkaram wuxuu bixiyey iyo garabka uu u noqday nabiga iyo diintan abubakar nin ooga horreeya ma jirto wey radi allahu canhu waa wax dadka qaar hadday sameeyeen ay mana sheegan lahaayeen laakiin isaga uunan manna sheeganin ina amana annaas dadka kuwa ugu gallad badan calaya korkaygana igu gallad badan fii maalihi xoolihiisii iyo wa haddii xoolo noqoto garab u garab taagnaa nabiga la saaxiibid iyo garab inuu u noqdo meel walba xaalad walbaba fi lafraaxi walatrax fi lyusri waalcusri xaalad walbaba abuu baa ugu horreeyu nabiga sala alla alay slm nambarkaa nin ka qaado waa la waayey walow kuntu muttakidan khaliila haddaan samaysan lahaa qof khaliil ka dhigan lahaa khaliilku sadiiq ama saaxiib iyo xabiib iyo khaliil waxaa ugu sarreeya martabada waa khaliil weyn waa maxabada gashay qalbiga oo meesha ugu dambaysa ah taa weeyaan marka qulladaasi ilaahay baa iska leh oo jeceelka heerkaasi la gaarsiin karaa walow kuntu muttakidan khaliila haddaan qof khaliil ka dhigan lahaa latakhadtu abaabakar baan ka dhigan lahaa khaliilan khaliil walaakin uquwatu lislaam islaamka walaalnimadiisa aan walaal ku nahay yaa yastamiru aw mustamirun kaasaa daa'ima ama kaasaa afdala ama kaasaa u fiican asaga oo uu helayaa laa tubqayanna yaan la baaqiyeenon la soo reebin filmasjidi masaajidka yaan laga reebin khawqatun wadiiqe iyo wada gasha ilaa khawqata abibakar abubakar wadiiqadiisa mooyane waxaa jirta masjidka nabigu markuu ku dhisayay meeshan xaafaddii reer madiina sidaasay iskugu wareejiyeen qof walba meesha kaga toosa masaajidku waddo ka samaysta uu ka galo markaa nabiga aakhiru cumrigiisii wuxuu yidhi jidadkao dhan ba ha laga xidho masaajidka hal iridoo laga soo galo ra'iisi ah laakiin waxaa la daynayaa waddada abubakar uu ka soo galay gurigiisa ku toosan oo laba reer buu lahaa reer sudxi bay deganaa xaafad kore reer gurina wuxuu ku lahaa masjidka agtiisa ku lahaa markii dambana xafsa binta cumar radia allahu canhu arbacata daraahim ka siisatoo ka gadatay ayaduna markii cuhmaan xilligiisa la gaaray tawsicadii masjidka ayaa looga gaday guri kalena waa loogu bedelay radia allahu canhum jamiican waddada uu ka soo gala abubakar ilaa yowmina haada markaad tagto masjidka nabiga calayhi salaatu wasalaam baabu salaam baabka la yidhaahdo nabiga laga salaamo albaab yaroo ku yaallo yaalloy khowqatu abubakar ku qoran tahay khowqatu abubakar halkaasay ku toosan tahay marka iridka abubakar waxaan hayn yuuna furaani bi waddooyinka kale o laga xidho taasna waxaa weye waa ishaaro aad iyo aad u cad oo tusaysa nabiga gadaashiisa qofka hogaamin doona ummadda iyo muslimka inuu yahay abubakr radi allahu canhu ardaa oo loo sahlayo soo gelinta masjidka iyo mimbarka nabiga calayhi salaam iyo maamulka ummadda abubakar marka waxyaalaha ishaarada ay ka mid tahay si toos abubakar baa iga dambeeya khaliifkaygaa nabiga muna u dhihin laakiin waxaa jirta dalaalaad waadixaad wa ishaaraad bayinaad cadcadoo waaweyn tusaaya abubakar radi allahu canhu inuu yahay khaliifatu rasuulilah bacdow nabiga uu sii ishaaray waan arki doonaa qaar ka mida ah qala xadaana saciid bn mansuur qala xadaana fulax ibnu sulaymaan can salim bn abi nadrha can cubayd bni xunaynin wabusi bni saciid can abi saciidin alkhudriyi radi allahu canhu qaal khadaba rasuulu llahi sala allah alay wasalam nabiga khudbay annaasa dadkii yowman maalin bimili xadiidi maliki qala xadaana maxamed bn bashaar alcabdi qala xadaana moxamed bnu jacfar qala xadaana shucba can ismaaciil bn raja qala samictu cabdاllahi bn abi lhudayr yuxadiثu can abi laxwas wasmahu cawf bni maliki radi allahu canhu qaal samictu cabdallahi bn mascuud baa noqlo yuxadiثu ka warramaya can الnabiyi salى اllahu alيh wasalam oo nabigu qaala inuu yidhi low kuntu mutakhidan khaliila latakadtu abubakr khaliila qof haddaan khaliil ka dhigan lahaa darajadaasii qullada ah nabiga wuu diiday qof aan alle ahayn inuu la yeesho walaakinahu akhii walaalkay weeye abubakr wa saaxiibii saaxiibkay weeye waqad ittakhada allahu ilaahay baa ka dhigtay caza wajal saaxibakum saaxiibkiinoo nabi maxamed ah ilaahay baa ka dhigtay khaliilan khaliil marka khaliiluraxmaan haddaad maqasho nabi ibraahim calayhi salaam iyo nabi maxamed weeye khaliiluraxmaan nabi ibraahim keliya ma aha nabigeennana khaliil weeye ibraahimna khaliil weeyaan qaala xadaanaa maxamed bn muana wbnu bashaar walafdi ibnu muana qaala xadaanaa maxamed bnu jacfar qaala xadaanaa shucba can abi isxaaqin can abilaxwas cawf bn maalik can cabdillahi bni mascuud alhudali radia allahu canhu can nabiyi sala allah aleh wasalam anhu nabigu qaala wuxuu yidhi low kuntu mutakhidan min ummatii ummaddayda xaggeeda haddaan qof ka samaysan laha axaddan qof khaliilan khaliil oo saaxiibnada iyo jaceelka meesha u dambaysa weeyaane latakadtu abubakar baan ka dhigan lahaa laakiin ilaahay baan khaliil ka dhigtay abubakarse waa saaxiibkay waana walaalkay qala xadaana maxamed bn muhana wmashaaq qaala xadaana cabdiraxmaan xadaana sufyaan can abi isxaaqin can abalxaws can cabdillaahi ibn mascuudin xaw xadana cabd bn xumayd abarana jacfar bn cawn abarana abu umaysa an abi mulaykata ibn abi mulayka can cabdilahi bn mascuudin radi allah canhu qaala qaala rasuulu lahi sala allah alay wasalam nabigu wuxuu yidhi low kuntu mutakhidan khaliila latakhadtu ibna abi quxaafa khaliila ibna abi quxaafana waa abubakar abubakar aabihii ayaa abi quxaafa la dhihi jiray cuhmaan marka ibna abi quxaafa waa abubakar bin abubakar sidiiq wey qaala xadaana cuhmaan bn abi shaybata wazuhayr bn xarb waisxaaq bn ibrahim qaala isxaaq abarana qal aarana xadana jariir bn cabdilxamiid dabi can muqiirati bn miqsimi dabi can waasi bni xayaan can cabdilaahi bn abi lhudayn can abi acwas awf can cabdilahi hudali radi allahu canhu mascuud can nabiyi sala allahu aleyh wasalam qaal nabig wuxuu yidhi low kuntu mutakidan min ahli اlardi ehlu ardaha haddaan ka dhigan lahaa khaliilan khaliil qof unaan ka dhigan lahaa latakadtu ibna abi qucaafaan ka dhigan lahaa khaliilan walaakin saaxibukum saaxiibkiina nabi maxameda sala allah alay wasalam uu nabigu leeyahay khaliilullahi weeyaan khaliilullahi ilaahay khaliilkiisi weeye marka martabadaasi waxaa weeyaan ilaahay unbaa subxaanahu wa tacaala aan u hayaa ama aan maaragtay iska leh qof kale oo aadama ah oo iskale ma jirto marka maxabada meesha ugu koraysa ilaahay baa subxaana wa tacala waladiina aamanuu ashaddu xuban lilah qaala xaddaana abubakr bn abi shayb xaddaana abu mucaawiyata wwakiixa waxaddaana isxaaq bn ibraahim akhbarana jariir bn cabdilxamiid xaa xadana ibn abi cumar alcadani xadana sufyaan kulhm can acmash xaw xadana mxamed bin cabdilah bn numayr wabu saciid alashaj walafd lahuma qaala xadana wakiic ibn jarax xadana axmed sulaymaan can cabdilahi bni murata can abilaxwas cawf bn malik can cabdilahi bn mascuudin radi allah canhu qaal qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh ali wasalam nabigeenna wuxuu yidhi alaa hooyay inii anigu abrow waxaan beri ka ahay oona ku jirano bannaanka ka taagna ilaa kulli khillin saaxiib kasta min khillihi saaxiibnimadiisa qof kasta oo saaxiibnimada de carabigu waa hodab waa luqa haniya innaga saaxiib ma dhaafi karno laakiin waxaa weeyaan isagu eh, carabigu wuxuu gaaray inuu maraatib u sameeyo suxbada iyo jeceelka ayuu carabigu gaaray in saaxiib laga tago oo xabiib la dhaho oo khaliil lasii gaaro martabadaasi khullada ah inaan qof la yeesho banaanka ka taagna beri baan ka ahay walow kuntum mutakidan khaliila fardan wa taqdiiran qof uun haddaan khaliil ka dhigan lahaa latakadtu abaabakar baan khaliilan ka dhigan lahaa ina saaxibakum khaliilullah saaxiibkiin waa khaliilullaahi ilahay baa maxabadaasi meesha u koraysa aan la yeeshay ila yeeshay qaala xadaana yaxya bnu yaxya qaala akhbarana khaalid bn cabdillahi daxaaq عن khaalid بن مهران alxada can abi cuhmaan nahdi cabdiraxmaan bnu mil akhbaranii camr bnu caasim ana rasuula allahi sala allah aleh wasalam bacaahu camar bnu caas buu nabigu diray camar bnu caas waa ninkii masar marka daba qaban calaa jayshi daati salaasil ciidankii magaca la baxay daati salaasil oo gaaladii loo diray baa geesinimo iyo isdhiirigelinba waxay heer ka gaareen inay silsilaad isku xidhaan yaana kala carabin halkii baa lagu gumaaday marka ciidankii jayshi daati salaasil yaa loo diro layidhi amiir u noqo ciidankaas faataytuhu nabigaan u imaaday haddii mansibadaas iyo martabadaas saxaabadoo dhan oo joogta keligii loo doortay oo adaa amiirka ah amr bn caas wuxuu is yidhi show maanta nabiga dadka ugu dhow waaba tahayba dadka ugu dhow yaabaad tahay saas darteed booska uu nabiga ka taagan yahay inuu ogaado oo lambarkiisa uu meel uu sii ogaado ayuu jeclaystay wuxuu leey faataytu nabigaan u imaaday faqultu waxaan ku idhi ayu naasi axabu ilayk dadka qofkee aad ugu jeceshaha nabi allow qaala nabig wuxuu yidhi caaisha caaisha binta abubakar xaaskiisii wey qultu min arijaali xagga raggana qaala abuuha aabbeheed abubakar sidiiq hada huwa shaahid qultu uma man yaa ku xiga qaala cumaru cumar baa ku xiga facadda rijaala rag buu tiriyey fii saxiixi albukhaari kamaa fi lmaqaazi wuxuu leeyahay intaasaan ku istaagay buu yidhi halkaasaan ku istaagay anoo ka baqan makhaafatan an yajcalanii fii aakhira fii aakhirin inuu iga dhigo dadka u dambeeya anoo ka baqaayo yaan halka ku istaagay buu yidhi oo yaa ku xiga hebel yaa ku xiga marka inaan lambar dambaba ku dhaco yaan ka baqay halkaasaan ku joojiyey buu leeyahay marka in qofkan shaqo loo dhiibo oo fadli weeyaan oo nabiga u aamino calayhi salaatu wasalaam laakiin kama dhigna inuu dadka ugu fadli badan yahay waxaana imaaraadka iyo mas-uuliyaadka iyo xilalku laga qaataa in faadilkii mafduulka loo dhiibi karo maca wujuudilfaadili kii fadliga badnaa oo jooga in mafduul laga fadli badan yahay xil loo dhiibi karo wayna dhici jirtay abubakar iyo cumar iyo ciidan ku jira nin saxaabada ka mid ah ay ka fadli badan yihin in la dhaho hogaanka marka masalatu muxuu ahaa qiyaadada xarbiga iyo dagaalka iyo taatiigiisu iyo xinkadiisu waa masale kale oo masle u noqonaysa weeyaan baabu lqitaali walxarbi u noqonaysa weeyaan marka meelaha laga fiirinayo waa meelo kale ee fadliga xagga alle iyo darajada iyo maanqabadaa iyo arintaasi dhinaca ma wada noqon qaala waxadaana xasan bnu cali alxulwaani qala xadaana jacfar bnu cawn can abi cumaysin xaw xadaana cabd bnu xumayd lafdu la akhbarana jacfar ibnu cawn akhbaranaa abu cumaysin can ibn abi mulaykata samictu caaishataan maqlay buu leh walxaal su'ila la weydiiyey caaisha man kaana rasuulu ullah yuu ahaan lahaa rasuulka calayhi salaam mustakhlifan mid khaliif ka dhigta gadaashiisa low istakhlafahu hadduuba nabigu sheegi lahaa ma sheegine hebel baa gadaasheeda hogaanka muslimiinta ooga taga u dhiibi hadduu nabigu dhihi lahaa yay kula tahay inuu u dhiibi lahaa qaalat waxay tiri abubakar ma aha inuu aabbaheed yahay eewaay ogta waa arrinka mujmacu calayhiga ijmaac wax isku khilaafay ma jirto saxaabada nabigo dhanba way isku raacsan yihiin inuu abubakar uu aha awla annaasi bilimaamah dadka ugu ooleysan imaamada iyo hogaanka marka abubakr weeyaan bay tiri faqiila laha waxaa lagu yidhi uma man bacda abibakr abubakr yaa ka dambeyn lahaa sileeda nabigu sheegi lahaa hadduuba sheegi lahaa qaalat cumaru cumar baa ku xigi lahaa taasna waxaa way sida ahlusuna isku raaceen wey inuu ku xiga abubakr fadliga xaggeeda cumar uma qiila laha waxaa lagu yidhi man bacda cumar cumar yaa ka dambeyn lahaa oo duul arta lamar saddexuu noqon lahaa nabiga hadduu sheegsheegi lahaa qaalat abu cubaydata bnu jaraax abu cubayda camr bnu jaraax baan u malayn lahaa uma intahad ilaa hada halkaas ku istaagtay marka cumar eh, iyo abu cubayda waxaa iskugu xujisiisay saqiifatu bani saacida markii nabiga uu dhintay calayhi salaam oo ansaaru rasuulilaahi ay iskugu tageen hoolkoodii ay fadhiisan jireen iyo qaacadooday saqiifadaheed ay harsan jireen ay iskugu tageen ayagoo ka tashanaya nabiga hadduu dhintay yaana hogaaminayo oo in ayagana ay madax samaystaan madaxweyne gaara hajaruna madaxweyne samaystaan fikirkaasina meesha soo dhigeenba arrintaasoo khatarteeda laheed laakiin bacda niqaash uu soo laabtay wacyigoodii iyo nusuustii laisku qanciyey ay ogaadeen inayna sax ahayn halkii markii laiskugu tegay abubakar radi alla canhu hadaladiisa waxaa ka mid ah inuu yidhi waxaan idii dooranayaa oon u arkaa inaad qaarataan labadan mid ka mida ah. waxaa la socday cumar iyo abuu cubayda ibnujarax baa la socday mid miduun doorta tanay marka caaisha radi radiallahu canhu daba socotaa iyo hadalkii nabiga calayhi salaam uu yidhi abu cubayda ummad kastaba amiin bay leehayd wa amiinu hadihi alumma wa amiinunaa ayatuha alumma riwaayo kale amiinka anagu waxaa weeya abu cubaydata camar bnu jaraax inuu nabigu halkaa gaarsiiyey amiinu hadi lumma uu gaarsiiyey iyo hadalka cumar radia allahu canhu asagana uu dhihi jiray markuu dardaarmayey oo asxaabu shuuradii ka tashanayay xilka gadaashiisa isagoo dhaawaca uu magacaabay oo uu kawinay wuxuu yidhi hadduu ahaan joogi lahaa abu cubayda bnu jaraax markaa u dhintay oo ka hor buu dhintay hadduu joogi lahaa waxaan u arki lahaa inuu ehel u yahay in loo dhiibi lahaa xilkan isagaa ayaan u arkayaa buu yidhi abu cubayd bnu jaraax lahaa macnaheeduna ma aha inuu cumaan iyo cali ka fadli badnaa ahlusunna waxay isku raacsan yihiin in labadaasay ka fadli badnaayeen qaala xadaanii cabaad bn muusa qaala xadaanaa ibraahim bnu sacdin akhbaranii abi can moxamed bni jubayr bni mucim can abiih aabihiis oo moxamed bni jubayr anahu imraata jubayr bni mucim ana imra'atan sa'alat rasuula allah haweenay baa nabiga waxay su'aashay shay-an waxbay su'aalatay xoolo ah waxbay tiri fa amaraha nabigu wuxuu amray an tarjica ilayhi inay ku soo laabato oo markuu nabigu xaynin ugu soo noqu dhihi jiray nagu soo laabo markaa noo imow faqaalad waxay tihi yaa rasuula allah ara'ayta in jiitu haddaan soo laabtoon imaado oo falam ajidka aanan ku helin waxaa kalo qaal abi aabbahi wuxuu yidhi buu leeyahay oo ninka eh, moxamed bin jubayr ba wuxuu leey aabbahi jubayr baa wuxuu yidhi kaannahaa tacni almowt waxay ula jeedaa geeri haddaan intaan imaado adigoob ilaahay ku oofsadayba aan soo laabto ama xoolihii la sugaayo adoo dhintayba ay imaadaan xaggeen ku yaan u dooranay wixii adii ballanqaaday qaala wuxuu yidhi fain lam tajidiinii haddaadan ihelin faatiya abaabakrin u tag abubakar u tag biyu rasuulka calayh isalaatu wasalaam taana waa ishaaro weyn wey gadaasha nabiga calayh salaam qofka umuuraha maamuli doono ee kala wixii ballanqaadoo nabiga calayh salaam iyo wixii duyuun ah iyo wixii hoggaan ah inuu abubakar yahay radia allaahu canhu wa maa xasal waa sidii dhacday markuu dhintay nabiga calayh salaam abubakar waa dhawaaqay wuxuu yidhi allah ninkii nabiga ku leh ballanqaad ama dayn ku leh ama shay un ha noo imaado annagaa bixinayne abubakar radia allahu canhu ardaa qaala waxadaanii xajaaj binu shaacir qaala xadaanaa yacquub bn ibrahim xadaana abi can abiih ahbaranii muxamed bnu jubayr bn mudc an abahu jubayr bn mudci bnu cadiyi nawfali ahbaruu ana imra'atan atat rasuula allah naag baa nabiga u timid calayh salaam fakalamatu fii shay waxbay kala hadashay hoosiismi iyo waxuun faamaraha wuxuu amray biamrin amar nagu soo noqo bimili xadiidi cabaad bn muusa mutaabacadu xadaana cubaydllahi bn muusa qaala xadaana yaziid bn haaruun qaala akhbarana ibraahim bnu sacd qala xadaana salix bnu kaysaan can الzuhri can curwa bn zubayr can caaisha radi allahu canha qaalat qaala lii rasuulu ullah rasuulka calayhi salaam baa wuxuu igu yidhi bay leedahay fii maradihi jiradiisii jiradiisii uu ku dhintay isagoo xanuunsan yaa wuxuu yidhi idcii lii igu yeer abaabakar waa aabaaki aabbaha ahaa aabbaha abubakar iigu yeer iyo waa akhaaki walaalkaa cabdiraxmaan xataa aktuba ilaa aan ka qoro kitaaban warqad baan qori in abubakar uu khaliif yahay oo gadaashayda hoggaanka uu leeyahay fainii ahaafu waxaan ka baqaayaa an yatamanaa inuu damco mutamanin qof damcaaya madaxnimada inuu qof damcaaya damco bixukmi qurbii ilaa rasuuli illah yacni qof nabiga waan u dhowaahay anaa nabiga ugu dhow iyo anaa ka mudan iyo inuu qof damcaan ka baqaaya oo yaquulu uu yidhaahda qaa'ilun mid hadlayoo damcaaya ana awlaa anaa oga owlaysana ooga dhow abuubakar nabiga anaa oga dhow qof inuu yidhahdaan ka baqiye markaasoo haddana nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi wayaaba allaahu wlmuminuuna ilaa ababakr iska dhaaf tiaadana warqadda iska dhaafa yaaba allaahu ilaahay baa diidi doona wlmuminuuna muminiintuna way diidi doonaan ilaa ababakrin abubakr mooyeene ilaahayna waa diidi doonaa muminiintuna way diidi doonaan qof aan abubakar ka ahayne waxba qoraal la samayn mayna in faraha ka qaadbuyo nabiga sala allah alay wasalam sidii dhacday weeyaan markii laisku imaaday dadkii o dhan waxay isku raaceen in abubakar radia allaahu canhu wa uu أwlى الnaasi bاlimaamati wاlwilaaya uu yahay radia الlahu canhu whada iجmac bayn الصaxaaba lam yukhaalif fiiha axadu qofna ma khilaafin <coughs> ma go y qala xadaثna mحamed بن abi cmر الmakiyu qala xadaثna marwan بن mucaawiyaة الfazariي can yaزيid wh بn kaysaan can abi xaazim الأshjaciي salman can abi hurayrata radي الlahu canhu qaal qaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه waslm wuxuu yidhi man asbaxa yaa waa bariistay minkum xaggiina alyowm maanta saa'iman xaalu sooman yahay tafaqudu rasuuli اllahi sal ly slam liasxaabihi nabiga calayh salaam saxaabadiisa xaaladooda iyo arrimahooda ayuu weydiin jiray oo dhex geli jiray oo uu dhihi jiray xaalka qofka uu la socday sala allah aleh wasalam fii cibaadaatihim wa daacaatihim ah, iyo horumarkooda iyo dhadhaqaaqooda iyo ma maqashaan ya sma maqashaan ya mash ayb alxamdu lilah nabiga calayh الsalaatu wasalaam wuxuu yidhi man asbaxa yaa waa bariistay minkum xaaluu ka mid yahay alyowma maanta saa'iman xaaluu sooman yahay ah, yaa saa ka sooman soonka sunnadaaba laga hadlaya farad waa la wada soomi lahay waxaa la rabaa dadka takhasuskooda yacnii dadku cibaadada iyo waajibaadka caamka ee takaaliifu sharciyada hadday wada qaataan oo ilzaam ay ku tahay wixii musaabaqa iyo tartana oo uu qof walbaba uu rabo inuu alle ugu dhowaado oo uu aakharadiisa ku hormarsado waxaa weeyaan takhasusaad weeye qof walba waxbuu ilaahaybaabu ilaahay furay dad baa ilaahay soonka u furay kubaa ilaahay sunnooyinka iyo salaatuleelka iyo sunnaanka u furay kubaa gacanta iyo sadaqada ilaahay u furay kuba maarata silaturimka lagu yaqaana kuba waxbarashada iyo cilmiga iyo tacliinta iyo lagu ilaahay u furay kuba dacwada iyo dadka waxusheegideeda ilahay u furay kuba jihaadka iyo iclaa kalimatillaahi ilahay u furay qof walba baab buu ilahay u furay subxana wa tacaala laakiin walqariib waxaa weeye intaba daduu ilahay u furay baa jira man asbaxa minkum alyowm maanta yaa waa bariistay saa'iman asagoo sooman qaala abubakar wuxuu yidhi ana marka masaaishan su-aashan iyo qofkan inuu yidhaahdo anaa waxaan cibaadada sameeyey baabulkhlaas waxba ma yeelayso baabulkhlaas waxba ma yeelayso ikhlaas haddaad maqasho sidiisaba waa masala qalbiya masala qalbiga ku jirta wey yani dadka qaar baa waxay isku dayaan inay qofka ku xukumaan ikhlaas wa cadam alikhlaas wahada min ahdar alashyaa yani inaad ka hadasho istusus hebel wuu istusaaya hebel wuu ismaqashiinaya aad tiraahdo waa masale khatara qalbiga biniaadamka qof garanayo alla ahayn ma jirto subxana wa taala qof waxa uu samaynaya ama ku hadlaayo od isleedahay show riyaay ka tahay oon riyo shaqaba kulahayn baa jirta akhlasu naas uu yahay marka baab kalaa jira oo ah tashjiic oo ah muxuu ahaa fahama binicmati rabbika faxadid iyo shaxdulhiman masaa'il kale ayaa jirta oo qofka uu acmaashiisa iyo daacaadkiisa uu mararka qaar ku sheegi karo iyo marka laga hadlaayo min baabi mudaakara cilmiya laisweydiina war hebel ka warran salaatulailkiis warbaad kacdaa qur-aanka meeqaad khatintaa ma masale la isweydiinayo qof labada qof inay isweydiiyaan si ay isku dhiirigeliyaan kullu haadaa inaad u malayso inay tahay riyaa iyo subcayta iska ilaali masaladaa khatar weeyaan cumuuman ah. ikhlaaska iyo wanaaggiisii iyo khayrkiisii iyo ajirkiisii iyo wax ka soo hor imaada riyaha iyo inuu yubdil camali waa masale laga hadli kara laakiin shaksi mucayan laa tattahim biannahu muraa'i inuu qof istusaayo ama uu ikhlaasi ama kadaa iska ilaali masalada ayada ayib marka wuxuu leey ana soonkiisi buu leey anaa sooman maanta waa wixii khaaska ahaa ilaahay keliya uu garanayay ana ah, qaala wuxuu faman tabica minkum alyowma janaaza qofkee idinkee naga midoo maanta janaaza raacay mayd raacay oo sugootiyey oo qaala abubakar wuxuu yidhi ana anigan raacay qaala faman acama minkum alyowm maanta yaa quudiyey miskiina miskiin oo cunto siiyey qaala abubakar wuxuu yidhi ana anaa siiyey qaala faman caada yaa booqday minkum idinka idinka mid ah alyowm maanta mariidan qof jiran yaa booqday oo xaalkiisii iyo soo ogaaday qaala abubakar wuxuu yidhi ana aniga faqaala rasuulu llahi sala alla alay slam wuxuu yidhi majtamacna ma kulmaan fi imri'in qof gudihii arrimahaas kuma kulmaan ilaa dakhala janna jannauba galayba halka la taagan yahay ehlu janno wey ilaa dakhala janna jannau galay nabi sal alay slam marka dukhuulu ljanna qofka aduu mu'min yahay waajibaadkii la yimaado uu ku galayayo jannadii kuwan acmaashan oo sunnooyin iyo fadaa'il ah maxaa dakhala aljanna loo yidhi oo markaa mafhuum looma mafhuuma lahay waxaa laga wadaa dakhala aljanna min asaabiqiina alawaliin bikayri xisaab xisaab la'aan buu janno geliba loo wadaa kuwa kaleba jannada way gelayaane waajibaadka la yimide ee xisaab la'aan buu jannada gelaya ama waxaa loo wadaa biayi abwaabiha shaa albaabaheeda mid duurra ka gelaya baabu sadaquu ka geli baabu rayaan buu ka geli baabu salaad buu ka geli abwaabtii buu ka gelaya nacam ilan jannada waxay leedahay amaaniyat abwaab sideed baab bay leedahay naartuna sabcata abwaab toddoba baab bay leedahay qaala xadaana abu daa'ir axmed bn camr bn sarx xarbala bn yaxya qaala akhbarana abi wahabin akhbarana yunus can ibn shihaab qala xadaanii saciid bn musayb abu sal bn cabdiraxman anahu samicaa waxay maqleen aba hurayra yaquul qaala rasuulu llahi sala la alay slam wuxuu yidhi baynamaa rajulu nin banu israa'iilkii wey xadituu can bani israa'iila walaa xaraj ummadihii hore yuu nabiga ka sheekeynaya waxyi baa loogu sheegay wahada waxay tusaysaa nubuwadiisa iyo risaaladiisa iyo sidqi nubuwatihi ummadii hore baynamaa rajulun min yasuuqu baqaratan wixii nin uu kaxaynaya neef lo'ah qad xamala calayhaa uu korkana ka saartay alaabtiisii oo ku guurayaa iltafatat ilayhi waxaa fiirisay ninkii albaqaratu siciibaa fiirisay ninkii waday fiirinaysaa faqaalad waxay tidhi inay xoolaha ku fiiriyaan waxaa iska caadi ahaan jirtay cuntuu kaa fiirsan kara ama biyo ama yeedhida u yeedhay way fiirisay laakiin middan tiirinadeeda waa tiiro kale wey faqaala waxay tihi innii lam ukhlaq layma abuurin lihaada waaba hadashayba aniga rarashadan layma abuurin bay tihi walaakinii inamaa khuliqtu waxaa lay abuuray lilxarf in beeraha laygu farsho ayaa lay abuuray oo intii gadaal dhex laygaga xeradeenna beeraha lagu farsho ayaa lay abuuray waa wax ka mida ah waxyaalihii ilaahay noo abuuray ka mid tahay in la cuno caanaheeda la cabbaa ka mida ah. ee mid bay sheegtay un ililxarfi xagga camalka iyo shaqada haddii laga hadlaayo in la rarta ma ahee in lagu farsho beeraha lai abuuray saasuu nabigu yihi saasay tiri fa qaala naas dadkii waxay dhaheen subxaana allah ilaahay baa nasahan nusqaan ka nasahan ayay yidhaahdeen subxaana allah ilaahay baa nasahan allihii ka hadalsiiyey neef lo ah tacajub bay ku noqotay tacajuban la yaab bay saa u dhaheen wafasacan iyo cabsi ay ka cabsadeen ay la argagaxeen allaha baqara ka hadal siiyey cadaabkiisa ciqaabtiisaay ka fasaceen abaqaratun takallam bay haddaan dheheen ah, tacajubkoodii ma neef lo'a yaa hadlaya bal qudrada ilaahay fiiriya way la sii yaabeen wey faqaala rasuulu llahi sala alay slam baa wuxuu yidhi fa innii anigu uuminu bihi waan rumaynayaa wa abuubakarra wuu rumaynayaa wa cumaru cumarra wuu rumaynayaa <clears throat> iimaankaas yaqiinta ahee dhabta een tacajub ku jirin bay rumaynayaan idinku kownii nabiga uu hadlay hadalka rasuulka calayh salaam inuu xaq yahay guud ahaan bay u qaateen ayagu tacajub iyo layaab iyo fikir iyo ashqaraarna way ku keentay laakiin inay arrintaa iyadaa ay jirto wax tacajub iyo layaabna aynan ahayn waxaa rumaynaya oo markaaba tilqaa'iyan u qaadan oo maadaamuu nabiga ku hadlay calayhi salaatu wasalaam arrinta iyadaa iimaankooda uu yaqiin markaaba noqon abubakar iyo cumar abubakar wa cumar <clears throat> marka labadaa saxaabada lagu amaanaya inay saxaabada kale iimaanka iyo yaqiinta iyo sidqiga ay kaga horreeyeen oo ay kaga dheeraayeen abubakr iyo cumar radi allahu canhuma qaala abu hurayra wuxuu yidhi qaala rasuulullah nabiga calayi salaam haddana wuxuu yidhi baynamaa bayna raacin wakhti uu nin raaci ah fii hanami arigiisa la jiro nin uu arigiisa la jiro raacayo caddaa calayhi waxaa soo weeraray adiibu yey baasha yeyda la yidhaahdo ayaa soo weerartay fa akhada minhaa yeydii waxay ka qaadatay shaata neef cari ah ayay kala carartay fa dalabahu waxaa ka daba orday oo raadiyey alraaci qofkii xoolaha la jiray baa ka daba orday xata istanqadaha ilaa uu ka riday minhu yaydii waa ka riday neefkiisa ariga ahaa ka riday faltafata ilayhi diibu yaydii baa intay soo fiirisay yey faqaala lahu waxay ku tihi qaala lahu mudakar marka ayuu u hadlaya wuxuu yidhi yeyi man lahaa yowma sabuci yaa iskale ariga iyo xoolaha iyo mawaashida maalinta dugaagga yowma maalin laysa lahaa xoolaha u sugnaanin raacin wax raaci hayri ariga mooyeene maalin annaga dugaagga mooyeene wax kale oo xoolahaasi dhex jooga uusan jirin maalinta ayaa naga reebi waida alcishaaru cudilat waa qiyaamihii iyo qurbigeedii iyo xilli dadku ay xoolihii ka cararayaan oo toodi ay haysato xilligaasoo xoolihii iyo duwaagii faraha laskaga qaaday maalinta ayadaa yaa naga reebi maanta waa adiga soo orday faqaala naas dadkii baa waxay dhaheen subxaana allah ilaahay baa nasahan faqaala rasuulu lahi yacni adiibu yatakalam mayaybaa hadli faqaala rasuulu lahi sal l slam baa wuxuu yidhi fa innii uuminu bidalika arrinkaa waan rumaynaya ana aniga wa abubakar wa cumar baan rumaynayna marka xooluhu ilaahay baa ka hadirsiin kara subxana wa tacaala andaqana allahu aladii andaqa kula shay inay hadlaan oy dadka hadalkooda ay fahmaan waxba ilahay awoodiisa kumaha subxana wa taala meelo badan baad arkaysaa waxaasaa hadlay waxaasaa hadlay marka e, dadka waxaad arkaysaa waxay ku sheekaystaa waagii ay dugaanxayawaanku hadli jiray waagii xayawaanka hadli jiray waa lagu sheekaystaa dawacaasaa tiri gurwaa baasaa yiri muxuu ahaa hebel baasaa yiri waxaasoo dhan waqtigii hadli jireenba mise waa la xikaayo iyo ka laga sheekeynaayo almuhim inay hadli karaan waa noo muuqataa laakiin qofkii ilaahay fahansiinayay iyo siday ku imaanaysa ilahay baa og dadka ayaga banuu israa'iilkii bay ahaayeen ambiyana maynan ahayn wayna fahmeen وxadثna mحamed بن cabاd xadثna سفyاn بن cuyayr xw xadثnي mحamed بن rاfi xadثna abu dawud الxfrي can سfyاn kilahuma can abi zina can lacr can abi slm can abi hurayra can النabiy slى الlaه عليه وsلم bmacna xadiiثi yunus can الzuri xadiiثayhima dikr الbaqra wshaati macan labada qisaba way sheegeen kuwan وqaala fii xadiiثihima waxay dhaheen fainii nabigu wuxuu yidhi inii uuminu bihi anigu waan rumayn inay neef la uu hadlay yeyna uu hadlay waaba abubakarna wuu rumaynaya wa cumaruna wuu rumaynaya saasuu nabigu yidhi saxaabigu wuxuu leeyahay wamaa humaa labadaa saxaabi abubakar iyo cumar maynan ahayn fama meeshaas meeshaa nabiga uu ku sheegaya qisada ay saxaabada la yaabayaan ma joogaan ayagoo maqan ayuu nabigu sii markhaati gashanaya oo uu leeyahay haddii nimankaa loo sheego hadda bay aaminsan yihiin marka hore jumlatan wa tafsiilan weeyaane jumlatan iyo duuduub waxay u qaateen kullu maa sadara can rasuuli illahi sal ly slam fahuwa sidqun wa xaqiiqa shay run a ah weeyaan ayay qalbigooda marka hore ka qaateen marka loo sheego marka tacajub iyo la yaaba yaa yidhi nabi maxamed khalaas صدق رsuuل الله وxadثna محaمد بن مثنى وبشاaر qال xadثna محaمد بن جعفر xadثna شhبحة xadثna محaمد بن عabاس xadثna سفyان بن عyينة عن مصعب بن كidاb كلاهma عن سعد بن إبراهيم عن أbي سلم عن أbي هريرة عن النبي صل ل سلم bاb min فضائل cمرa cمر الفاaروq رaضي الله عanه cمر بن الخطاaب بن عadي النwفrي رaضي الله taعالى عanه الcadwي isaguna عadي بن mرة بن كعب بن لؤy halkaasay nabiga iskugu imaadeen isaguna saxaabiyun jaliil qaala xadaanaa saciid bnu camr alashcafiy wa abu rabiici alcatakiy wa abu kuray moxamed bn alcala alhamadani walafdu liabi kuray qaala abu rabiic xadaana waqaala aakharaan ahbaranaa mubaarak cabdullahi mubaarak can cumar bn saciid abi xusayn can ibn abi mulaykata qaala wuxuu yidhi cubaydulaahi weeyaane samictu ibn cabaas baa maqlo yaquulu leh wudica cumaru bnu khadaab cumar bnu khadaab radi allah canhu waxaa la dejiyey calaa sariiri sariirtiisa calaa sariiri ilmowt naxashkii naxashkii markuu dhintay oo majuusigii abululu ala dhihi jiray uu toorrida geliyey nafti ka baxday cumar radia allaahu canhu sariirtii naxashkii dii la dhaqadoo la kanfa sariirtaa la saaray si loo qaado qabrigii loo geliyo fatakanafahu nnaasu dadkii baa isku wareejiyey axaaduu calaa aknaafihi dadkii baa isku wareejiyey takanafahu nnaasu dadkii baa isku wareejiyey oo dhinacyaa ka istaagay yadcuuna iyagoo ducaynaya wayudnuuna ammaanaya wayusalluuna calayhi ku tukanaya ama u ducaynaya ayay isku wareejiyeen qabla an yurfac intaan la qaadin naxashkii oo la kor yeelin oon xagga qabriga lala aadin ayaa laisku wareejiye loo duceeyey wa ana buu leey ibnu cabbaas anigu fiihim dadkaasaan ku jiray qaala wuxuu yidhi ibnu cabbaas falam yurucnii ima argagixinin ilaa birajuli nin unba ee argagixiyey qad akhada qartay bimankibi aniga garabkayga min waraa'i gadaashayda bimankibi nin gadaalsheeda intuu soo istaagay garabkayga saa u qabsaday ninkaas umbaan si gaara oogu ergagaxay oo hadalkiisii iyo hadalkiisoo kada igu ah iyo asagoo dhegta afka ii saaray daba taagan iyo hadalladiisii ninkaasaan ku argagaxay faltafatu ilayhi waan fiiriyay faidaa idaa hu caliyu waa cali qofkan asagay cuskaday fataraxama calaa cumar cumar buu u naxariis dalbay oo yidhi ilaahay u naxariiso cumar wa qaala wuxuu yidhi maa khallafta maadan gadaal marinin axaddan qof axabba ilaya aan ka jeclay qof aan ka jeclahay kamaada tegin an alqa allaha inaa ilaahay kula kulmo bimili camali camalkiisa oo kale minka adiga yacnii qof camalkaadoo kale inuu ilaahay kula kulmo yacnii iga jecel ma jirta buu leeyahay aniga camalkaadoo kale iyo wanaaggaadii iyo siiradaadii oo kale inaan yeesho ilaahay kula kulmo qof iga jecel ood ka tagtay ma laha ani anaa ugu jecel buu ka wada waayamullahi ilahay baan ku dhaartee in kuntu waxaan aha la adunnu kii u maleeya an yajcalaka allahu inuu ilahay ku yeeli doono maca saaxiibayka labadaada saaxiib macooda labadaada saaxiib nabiga iyo abubakar oo kaa horreeyey in macooda ilaahay uu ku yeeri doono fi ljannati wa fi lmaqbari jannada iyo madfanka iyo xabaasha labadaba saasaan u malaynayay inaadan meel fog ka aadi doonin oad macooda ahaan doonto si aad nolosha macooda u eeg dhimashadana inaad macooda u ahaan doonto wadaaka arrinkaa waxaa igu xumbaaray oo inaad macooda aad ahaan aan ugu malayey anii bianii anigu inaan kuntu ahaa akaru ukairu kii badiya asmacu inaan maqla rasuul allah yani inaan in badan maqli jiray buu ka wadaa anii kuntu waxaana ukafir kii badiya oo wax farabadan asmacu aan maqlayay rasuulallah nabiga calayh salaam oo yaquulu leh jiitu ana wa abubakar wa cumar anigii iyo abubakar iyo cumar baan imaanayoo sheekooyinku nabiga ku hadlayay calayh salaam in badan waxaan ka maqlay asagoo ina soo qaata anigii abubakar iyo cumar baan imaanay wadakhaltu ana wa abubakar wa cumar anigii abubakar iyo cumar baa gallay meeshaas wakharajtu waxaa baxay ana aniga abubakar cumar baa baxnay mar walbaba saas iskugu qabanaya saas darteed baa waxaa yidhi sidan unbuu markay dhintaanna ay iskula joogi doonaan waana sidii dhacday oo isku meel baa lagu xabaalay fain kuntu la arjuu marka waxaan ahaa kii rajaynaya aw la adunnu u malaynaya an yajcalaka allah inuu ilaahay kaa yeeli doono macahumaa macoodii ilahay macooduu ka yeelay ayb qaala waxadaana isxaaq bn ibraahim aqbarana ciisa bn yuunus can cumar bni saciidin fi hada isnaad bimili qaal xadana mansuur bin abi musax xadana ibrahim bnu sacdin can saalix bni kaysaan xaw xadana zuhayr bn xarb alxasan bn cali alxulwaan wcabd bni xumayd walafdu lahu qaaluu waxayna xadana yacquub bn ibrahim xadana abi ibrahim bnu sacdin azuhri bn cabdiraxman bn cawf can saalix bni kaysaan can hishaab azuhri qaal xadana abu umamata bnu sahlin ayaa warramay anahu samica wuxuu maqlay aba saciidin alkhudriyi radi allahu canhu yaquul asagoo leh qaala rasuulu llah nabiga calayi salam wuxuu yidhi bayna ana naa'im anoo hurda ra'aytu nnaasa baan arkay buu nabigu yidhi calayh salaam waa waxyi ruyo lagu tusa nebigu dadka waxaan arkay yucraduuna la bandhigay dadkii baa laiisoo bandhigay saxaabadiisii iyo ummadiisii ummaddiisii yaa laii bandhigay buu yidhi bandhig carad wa calayhim ayagoo korkooda qumus uu yahay qamiisyo qamiisyahay qabaan ninba meel buu u joogaa minhaa waxaa ka mid a ah khamiisyahaasi maa khamiis yabluqu gaarhaya atuday tudiya gaarhaya halkaas naasaha u gaari oon intaaba dhaafaynin wa minhaa waxaa ka mid mida maa yabluqu duuna dalik intaa sokadooda xagga hoos oo dhici kartaa kas korra way noqon kartaa intaa sokadeeda ah maryo gaari kubaa qaba isaguna dadkii maryahaasay qabaan waliba meel buu joogaayo ninba ninba waakaas oo mara cumar bnu khadaab cumar bnu khadaab baa cardigii iyo bandhigii isoo maray wa calayhi korkiisana qamiisun qamiis uu yahay yajuruhu uu jiidayo jarkiisoo dhan intuu qariyey ayuu dhulka soo jiidayaa qaaluu waxay dhaheen saxaabadu maada waa ru'yo wey ru'yada tacbiir bay u baahan tahay iyo fasir maada awalta maxaad ku fasirtay dalika yaa rasuula rasuul alla maxaad ku fasirtay qamiiskaas dheer ee cumar intuu wada qariyey dhulka xaaxaabaaya maxaad ku awishay ilaa daahirka qamiiska iyo marada hadda looma jeedee macno kalea meesha u taagan qaala wuxuu nabigu yidhi addiin awaltuhu diina diin baan ku awilay buu nabi sal ly slam dayaanada iyo mataanada iyo salaabada kudhaganaashaha diinta iyo difaaceeda iyo mowqifka mawaaqiftiisa xaasimka radi allahu canhu cumar difaaceeda uu diinta difaacayay ka hortag iyo ka dabatag labadaba oo daraska uu sii odorasaayay waxaasa haddii la yeeli laha saaisaa ka daayasa uu dhahayay diinjeceelka cumar radi allahu canhu wa ardaah xataa waa abu hurayra radi allahu canhu oo kabihii nabiga wato oo la yidhi nin alla ninkaanat u bishaareen xabadka ku dhuftay yidhi jooji arrintan ayada yatakiluun dadka hadhow laa ilaha ila allah waa janna lagu galaaya camaasha kale ka tagayaan nabiga alai slam markuu yidhi maxaa saa yeeshay tabtaasuu la soo istaagay uuna waxba ka qarin haweenkaadu xijaab buu leeyahay xijaabkiibu ka hadlaya saa hadlay radi allahu canhu ar mulham waa arki doonaa marka diintaa ku fasiray buu nabiga calayh salaatu wasalaam ku fiirso hebel waa culummo iyo hebel waa mutadayin way kala yihiin way kala yihiin hebel waa culummo iyo hebel waa mutadayin laba masalo wey cilmigu waa nadariyaad waa la bartaa waa la aqrisan karaa qof kastaa baran karaa cilmiga laakiin meesha ay arrintu ku wareegaysa waxaa weeyaan tadayunka weeyaan tadayunka akhlaaqiyaadka iimaaniyaadka istiqaamada isilaalinta isdhowridda iska ilaaliso ka war hadda adoo culamaa ama daalibulcilmia qofka uu been sheegaya ka warran been laa yatawarrac can ilkelib ya si cad uu sheegi beenta hada waa huwa yaclam kadibu maxa ka dhalanaya wax lagu ogyahay namaamada ka warran isku dirka ya ishaacata alfaaxisha fi aladiina aamanuu ka warran masaa'il baa jirta fara badan baa jirta marka waxaa weeyaan masalada iltizaam masalatu iltizaam baa loo bahan yahay in la yidhaahdo saciid binu musfir alqaxdaani axadu mashaayikh asacuudiya radia allahu canhum xafidahu allah in qiimo badan weeyaanoo daaci ahoo aad u qiimo badan oo dacwada in badan in badan in badan soo waday waqti dhallinyaronimadiisii wuxuu iska ahaa isagaa ka sheekeeya siiradiisa daatigaah wuxuu ahaa laacib alkura ciyaartay buu ahaa weliba xagga maaragtay aad u yaqaana buu ahaa marki dambe wuxuu leeyahay maalin maa ka mida wuxuu ka sheekeeyaa cahdigii sacuudiga uu faqriga iyo baahida iyo duruufta adag ay ku noolaayeen baabuur jirin holol ayan jirin aad iyo aad ayuu ka sheekeeyaa qisaska qariibka uu ka sheekeeya wacalla bacdukum shaahid waxaa ka mid a inuu yidhi nin kaba qaba qof kaba qaba oo igu horraysay annagoo waxbaradho oo madrasada dhiganno yaa igu horraysay inaan arko qof kaba qaba madrasa dharo wuxuu yidhi kabala'aan la wadahda qodhan kabala'aan nin amiir ahaa oo aala sacuudka ahaa wiiluu dhalay yaa kaba qabaybu markaasaa dabadideenaabi oon leenahay see ku dhacday qofka lugihiisa kabahan inay qabsadaan see ku dhacday ah, waban la yaabanahay buu oo dabadideenah waxaan la yaabanaha kabahan lugaha see u kayaan ah, marka ashaahid aan ku soo qisada wuxuu yidhi macno dhallinyaro ah nin baa iqaaday dhallinyaradu yataafaru bacdu yuatir bacdu bacda hada muhim shay shay muhim wey dadka dhalinyarada ay xaaladahooda kala duwan yihiin nin dhallinyaro ah unbaa sabab u noqon kara fi lhaalib ah, dhallinyarada waxbay isku sheegaan saaxiibnimaa ka dhexaysa meel bay isla tagaan way isku saraaxoodaan waxbay kala qaataan nin dhallinyaraa ah, kaxeeyey buu yii meel buu ila tegay magaalada iga saaray meel balli ahoo geeda leh ayuu ila tegay buu yidhi markaasuu wuxuu ii akhriyey bu xadiid albaraa ibnu caazib xadiidkii dheeraa ee ka hadlayay ida kaana insaan ibaali min adunya iqbaalu min alaakhira waidbaaru min adunya idbaaru min adunya iqbaalu min alaakhira iyo malkumowdka qof kastoo nafta uga qaadaayo ka mu'minka iyo ka kale iyo xaaladooda kala duwan iyo ugu dulaqeeyey buu yidhi xadiifi muslim axmed bin xambal marka aad iila hadlay wuxuu yidhi arrimahan o dhan jooji dhallinyarada nimada jooji masaajidka aadam salaadaha ilaalinno salaadaha danba kama lahayn buu yidhi hal eraybu marka wuxuu yidhi wuxuu yidhi iltazim iltazim markii u horrayseen maqlo wayaan buu yidhi iltizaam waxaa la yidhaha iltizaam iltizaam masalatu iltizaam masalada u horraysaan maqlo weeye iltizaamka waxaa weeye shareecadan iyo diintan iyo tarbiyada iyo akhlaaqiyaadka islaamka in la qaato oo qofku uu naftiisii ku dabaqo oo yidhahdo waxaasi waa wax khalada igama bannaana waxaa waa ii tahay waxaa waa sax waxaa waa khalad iltizaamkaa weeye oo mujtamaca intiisa kale uu ka duwanaado marka daalib alcilmi haddaad kii suuqa ku jiray iyo kii iskuulka ku jiray iyo kii mujtamaca ku jiray kii askariga ahaa iyo kii siyaasiga kii ku walbaba dhaqankii oo dhan isku mid noqda ka waran ya dhaqanka isku mid noqda oo wax ka duwan bu isan jirin masaladan haysatay ka mid tahay masalada ayada marka masalat diin baan ka hadlaynay nabi alai slam cumar wuxuu ku tilmaamay dayaana iyo diintiisa iyo sidoo u adkaa iyo wanaagga xagga diinta iyo ayuu ka hadlay nabig alai salatu wasalaam diintuna de waxaa weeyaan waa majmuuc min alislaami waliimaan walixsaan islaamnimada lagu adkaado iimaanka oo la xoojiyo ixsaanka iyo samafalka oo la xoojiyo isku dar diin baa lagu dhahaa hada jibriilu ataakum yucallimakum diinakum markii islaamnimadii loo sheegay nabiga iimaanka uu ka sheekeeyman ka sheekay ixsaankii ayaa wuxuu ku soo gebagabeeyey hada jibriil ataakum yucallimakum diinakum jibriil weeyaan wuxuu inigu yii inuu diintii baro diintiinu ina baro marka qaala xadaana xarmana bnu yaxya qaala akhbarana ibnu wahbin qaala akhbarana yunis bnu yaziid an ibn shihaab ahbarahu an xamzata bn cabdilahi bn cumar bn khadaab can abihi aabihiisa oo cabdulahi bn cumara can rasuuli lah sal la alay slam qaal bayna ana naa'imu anoo hurda id ra'aytu waxaan arkay qadaxan dhiil baan arkay uutiitu bihi la ii keenay qadaxa waa weelka caanaha lagu shubo fiihi labanun caanaa ku jira fa sharibtu minhu waxbaan ka cabbay xataa inii anigu la araa waxaan arkay arraya okanaantii iyo dharagtii dharagtii caloosha laga dareemi jiray yaa waxaan arkay yejri ayadoo cidii hoostoodii oo dhariirta ka soo baxday buu leeyahy sidaad u cabbay jirka o dhan oga maarata ugu naaxay farihii hoostoodii baa maka arkaa dharigtii uma marka waxaa weye caada maaha caada xikmad iyo iimaan iyo cilmi yaa la qurqursinaya nabiga la cabsinayaa waxaa kaloo dhan caloosha ma dhaafayso uma acdaytu waxaan siiyey fadliga hambadaydii cumar binu khadaab baan u dhiibay waa ruyada dhexdeedii qaaluu waxay dhaheen famaa awalta dalika yaa rasuul allah waa ruyada noo fasir maxaad ku fasirtay qaala wuxuu alcilma cilmi baan ku fasiray cilmiga iyo caanaha xidhiir baa ka dhexeeya caanuhu nafcigoodaa badan jismiga iyo badanka iyo kobcintiisa iyo naaxintiisa iyo waxutarkiisa hadday noqoto ilmaha yarna way baa korisaa qofka weynna badankiisa iyo jidhkiisa hagaajisaa marka nafcigaasuu leehay cilmiguna waa sidaasoo kaleo arwaaxda istiqaamada qofka iyo tuqsnaantiisa iyo aakhiradiisa cilmiga ayaa iyagana naaxinaya waxadaanaahu cutayba bnu saciid xadaana leyl can cuqayl xadana xilwani xasan bnu cali wcabd bnu xumaydin kilahuma can yacquub bn ibrahim bn sacd xadaana abi can salix bn isnaadi yunusa naxw xadiihi qala xadaana xarmara bn yaya abarana ibn wahbin abarani yunus can bn shab zuhri ana saciid bn musayibin ahbarahu anahu samica aba hurayrata yaquul samictu rasuul allah nabiga alay salam baa maqlo lah yaquul leh bayna ana naa'imu anoo hurda ra'aytunii waxaan is arkay calaa qaliibin anoo ceel kor taagan yaan ku ruyooday buuri wa ruya alambiyaai waxyu ambiyada ruyadooda waa waxyi tafsiirkeeda nabiga calayhi salaatu wasalaam qaarna waa fasiray qaar rashid buu ka yidhi ceel baan kor taagnahay calayha ceelka korkiisa waxaa ahaaday dalwin wadaan wadaan ayaa ceelka ku xidhan fa markaasaan soo shubay minhaa ceelkii yaan wadaantii biyihii kaga soo shubay maa sha allah intuu ilaahay doono ayaan soo shubay oon soo shubay oon soo shubay darka ku shubay waraabiyey dadkii uma akhadahaa waxaa iga qaaday ibnu abi quxaafa abubakar sidiiq baa iga shubay iga qaaday inuu iga nasiiyo darteed fa nazaca waa shubay bihaa wadaantii ceelkii daruuban hal wadaan aw daruubayna laba wadaan wa fii nascihi shubiddiisa iyo soo muxuu ahaa biyaha uu ka soo qaadaya ceelkana wallaahu yakfiru lahu allah u dhaafee dacfun baa ku sugan tabardarri marka wallahu yakfiru lahudaas maaha abubakar inuu dembi gala khalad galay maaha waxay ahayd keliimo salafka oo dhan caan u ahaa saxaabada nabiga alay slam saxaabadiisa inuu hebel wallahu yakfiru lahu qof bay sheegayaan xafidahu allah hadda carabta nagaga fiican carabta ah, naga fiican qofka marka la sheego xafidhu llah sadadahu llah allah yadkuruu bilkhayr yakfiruhu llah marka hadal wuxuu aha fiican oo la raaciyo marka shubidii abubakar uu shubay lacbi baa ku sugan oo sidaan anaga u shubay iyo sida uu ninka iga dambeey abubakar ka dambeeya cumar u shubay asaga tiisu lama wadaan iyo saasoo kale uu soo qaaday uma istaxaalad waxay isku wareejisay wadaantii harban sibraar sibraar bay isku bedashayba qarbigu waa uu ka waya wadaanta sibraar bay isku bedeshay ah. waa laba wadaanood iyo laba maqaaroo la isku dhuftay wey qarbigu fa akhadaha waxaa qala iyagoo intaa leeg ibnu khadaab cumar ibnu khadaab baa kala wareegay abubakar falam ara ma arkin buu nabigu yidhi cabqariyan cabqari waxaa la dhaha asayidu liqowmihi qawiy nin sayid oo hogaamiye ah oo minanaas dadka ka mid ahoo yanzicu shubi nasca cumar bn khadaab ka nasci cumar bn khadaab cumar suu u shubayoo kale nin u shuba abqari ah oo hogaan ummad u hogaamiya oo sidaa cumaroo kale u shuba weli ma arkin buu yidhi xataa daraba naasu dadkii waxay ahaadeen bicadarin sabadii sidii loo shubay dadku waraabinayay y dartii waxay fadhiisteen darkii meesha korkiiseen ee sabad ahayd buu nin walba iskii u dhergay u fadhiistay tafsiirka qaar waxay ka dhigayaan culammadu abubakar laba sano laba sano iyo dhowr bilood buu iyuu khilaafada hayay intaasna wuxuu qabtay shaqadii u weyneed ee khatartii u weyneed ee soo wajahda muslimiinta nimankii asxaabu riddada ahaa ee gaaloobay ee diinta ka noqday iyo kuwii zakada diiday ee ta'wiil baa wadanaa yidhi iyo kuwii kufriga gaalimo u diiday intaba waa kii qamciyey ee dagaalka ku qaaday ee meeshaan aragtay gaadhsiiyey islaamka meeshiisa kusoo celiyey mawaaqiftaasuu qaatay xoogga leh laakiin muddadiisaa gaabneed oo yareed intishaaru muslimiin islaam iyo inuu islaamkii faafay iyo in ghasawaadkii lasii waday iyo in meelo kale lasii gaadho oo fara badan wakhti iyo jaanis oo muuna helin abubakar radi allahu canhu baynamaa cumar muddo badanna uu madaxnimadii gacanta ku hayay fursad badanna uu helay midnimo ummadda islaamka ay israacday oo khilaaf ka jirin iyo islaamkii oo faafay oo meel fog gaadhay shaam iyo ardu sawaad oo ciraaqa ah. intaba waktigiisi baa la qabtay cumar radi allahu canhu ardaa geesinimadii iyo jur'adiisii iyo siduu u maamulaya ummadda iyo cadaaladii ku waday iyo qof walbaba sidii meeshiisa uu ugu ogaa in wax lagu siiyo lagu dharjiyana uu talagalay ayuu nin walba meeshiisa ku dhargay qala وxadثnي cبdالmلك بن شhعيب بن leyt xadثna أbي can jدي qala xadثna cqayl بن khالد xw xadثna cمر بن أqd وxulwan xasن وcبد بن xumayd can yعقوب بن ibrahim بن sacd xadثna أbي can صالح بن سناd yunس نxو xadيiثi qala xadثna xulwan وcبد بن xumaydin qala xadثna yعقوب xadثna abi yعقوب بن sacdki can صالحin qaal qaal الأcrج wuxuu yidhi alأcrج cabdالرحman بن hurmus وغayruhu إna aba hurayrata qaal abi hurayra wuxuu yidhi ina rasuula الlahi salى الlaه عlay sl nabiga qaala wuxuu yidhi ra'aytu ibna abi quxaafaan arkayoo yanzicu abubakroo ceel shuba ayaan arkay buyii binaxwi xadiidi zuhri ee soo marray qaala xadaanii axmed bn cabdiraxmaan bn wahbin qaal xadaana cami cabdاllahi bn wahbin aha qaal akhbarana camr bn xaarit an aba yunusa mawla abi hurayrata xadaahu can abi hurayrata radi allahu canhu can rasuuli ilahi sala allah alيh ali wasalam qaal bayna waqti ana naa'im anoo hurda uritu waxaa lay tusiya anii anzacu anoo shubaayo calaa xawdii darkayga asqi naasa dadkana waraabinayo anoo darkayga biyihii ku shubaayo oo dadka waraabin baa lay tusay buyii fajaءanii abubakr baa iyimid faakhada dalwa wadaantiina iga qaaday biyadii gacanteeda liyuriixanii su ii nasiyo su iigu raaxeeyo oo iga nasiyo fanazaca dalweyn laba wadaan buu shubay wafii nascihi shubidiisaasna dacfun waxoogo tabardarriya ayaa ku jirtay wallahu yakfir lahu ilahay waa u dhaafaya fajaءa ibnu khadaab cumar bnu khadaab baa yimid faakhada minhu abubakar buu ka qaaray falam ara ma arkin nasca rajulin nin shubidiis qadun weligiis aqwaa ka xoog badan minhu cumar xataa tawalla naas ilaa dadkao dhan bay ka jeedsadaan nin walba uu ka dhergo sabadii sidii xoolo la wanaamiyo kale ay fadhiistaan walxawdu darkii oo mal'aanun buuxo oo yatafajaru burqanaya darkii uu buuxo oo uu haraacinaya oo uu burqanaya waa sidii waqti cumar radi allahu canhu noqotay wey dadka nicmadii iyo futuuxaadkii iyo barwaaqadii iyo haniimadii iyo qof walbaba loogu yeeri jiray kaale waxaada qaado xadaana abubakr bin abi shayba maxamed bin cabdilah bin numr walafdl abi bakr qaala xadaana maxamed bin bishir xadaana cubaydullah bin cumar xadaana abubakr bin sarimin can salim bn cabdilah can cabdillahi bni cumar ana rasuula allahi sala allah alيh ali wasalam qaal uritu waxaa lai tusay kaanii sida anigoo ansacu shubaayo bidalwin wadaan bidalwi bakratin neef geela oo qaalin ah bakrada waa qaalinka ashaaba min alibil neef geel oo qaalina maqaarkiis wadaan laga sameeyey calaa qaliibin la dul taagan ceel fajaءa abubakr baa yimid fanazaca wuxuu shubay danuuban hal wadaan ow danuubayn laba wadaan fanazaca waa shubay nascan daciifan shubitaan aan xoog badnayn wallahu tabaaraka wa tacala yakfir lahu waa u dhaafaya uma jaءa cumar baa yimid fastaqaa waa waraabiyey dadkii fastaxaarad waxay isku wareejisay wanaantii karban sibraaq falamaa ramaa arkan cabqariyan nin sayid oo ummad hogaamiyo bani anas ka mid ahoo yafrii shubaa yafariyahu cumar shubidiisoo kalea yafrii yanzac waa isku mid yanzicu shubi faryahu nascahu xataa rawa naasu dadka ilaa ka cokanaadaan oo wadaraguu ay saaruu ay ka noqdeen alcadan ow alcadan cadanka waa xawl lmaa biyaha gaararkiisa iyo meesha xooluhu markay cabbaan afadhiistaan halkii samada heed ba iska fadhiisteen ayagoo wada dhergsan oo wada qanacsan wax qalbiga indhaha taagi uusan jirin marka hore laumaya wadaratayda xoolaha waa la hori waa qamaamo markii dambe dergaanna halkaas iska fadhiyaan قال xdثna أحمد بن عبدالله بن يونس xdثna زهير xdثna موسى بن cقبة عن sالم بن عبدالله عن أبي عن رؤya رasuuل اللaه nabiga ru'yadiisa عaليه السلام في أبي بكر وcمر بن رضي الله عنهma kusugneed ku saabsaneed binaxو xadiiثin bay sheegeen qaala xadana maxamed bin cabdilahi bn numer xadana sufyaan camr bn nukada samica jaabir yukhbiru can الnabiy salى الlaه عليه alي وxadثna زhayr بن xrb lfd لh xadثna سفyاn بن cuyayنة عn بn mنkdir وcmر can jaabir بn cabdالlahi can النabiي slى الlaه عليه وsلم qaal nabig wuxuu yidhi dahaltu اljanna jannadii baan galay buu nabiga calayh الsalaatu wasalaam in badan baa la tusay nabiga alay slam ruyana waa ku galay ruuxdiisa iyo naftiisa iyo ruuxdiisa cayaanana waa ku galay dakhaltu اljanna faraytu waxaan arkay fiiha jannada dhexdeedii daaran daar baan arkay buu yidhi aw qasran sar iyo qasri ayaan arkay fillo faqultu waxaan ihi liman haada yaa iskale qasrigan iyo gurigan faqaaluu waxay dhaheen malaa'igtii baa u jawaabi licumar bn khadaab baa iskale cumar bn khadaab fa aradtu waxaan damca an adkula inaan guriga galoon soobal eego fadakartu waxaan xasuustay hayrataka masayrkaadii cumarow saxaabadaa maqlaysa waa la fadhiyaa fabakaa cumaru cumar baa ooyey waqaal wuxuu leeyayaa shawqan wa faraxan wa suruuran jannaa yaa loo soo arkay gurigiisa jannada loo soo arkay tanuu loo ooyayaa dhinaca kalena in nabiga calayhi salaatu wasalaam uunan gudaha u gelin oo uu maseyr dartii uga soo noqdayna xoogow way ku keentay wa qaala wuxuu yidhi ey rasuul allah ee yaa rasuul allah bay ka dhigan tahay rasuul allow awa calayka ma korkaada adiga miyaa yuqaaru lagaa masayraa ah. maabaa lagaa maseyra rasuul allow ah, qof kasta qof kaloo laga maseyraba inaad gurigeyga gasho maadaan kaa maseyri lahaa marka waxaa dhici karta mudaacabadii nabiga alay salaam iyo kaftankiisii way jirtay cumarna waa lagu yaqaanaha daqiiradiisii iyo radia allahu canhu sida uu u ilaalin jiray muxuu ahaa akhlaaqiyaadka oo weliba u xeeldheeraan jiray mararka qaar looga qaban jiray xataa uu haweenkii oo xijaaban uu yidhi ma bixi kartaan oo la yidhi joojarrintaa jooji waan soo marray sawda radia allahu canhu oo ka sheegatay oo tiri markuu yidhi carafnaaka yaa sawda marka kiiradii ka mid ahayd radia allahu canhu ardaa qala وxadثnahu isxaaq بn ibrahim abarna sufyan can camr ibn mukdir can jaabir xadana abubakr bn abi shayba xadana sufyan can camr samica jaabira mu maqlay xadana camr naaqid xadana sufyan can ibn mukdir samictu jaabira maa maqlay buu yidhi can nabi ka warinaya sala اllah alay slam mid xadid ibn zuhayr qala xadaثanii xarmana bn yaxya qala akhbarana ibn wahbin akhbarani yunus an ibn shihab الzuhri akhbarahu can saciid bn musayabi can abi hurayrata can rasuuli اllahi salى اllahu alيh ali wasalam anahu nabigu qaala wuxuu yidhi bayna ana naim anoo hurda id ra'aytunii waxaan is arkay fi ljana jannada ku jira faidaa imra'atun haweeney baa tawadau weysaysanaysa ilaa jaanibi qasrin guri dhinaciibay ku weysaysanaysaa tawadu'a iyo weysada iyo tasbiixda iyo salaadaha iyo arrimahaas marka la dhinta kadib lala imaanayo laa litakliifi wainama huwa liltaladudi yani tasbiixda sida malaa'igta way tasbiixsataa tana sida neefsigeedoo kale u tahay marka yani weysadaas ilaa qarmii sii jirtaa ama weysaa weli lasii daba socdaa takliif ma ahee waxaa weeyaan wadaa'ada iyo nadaafada iyo muxuuaha wanaagga ka ratimaya iyo taladud iyo macaansi iyo jaceylka ay u qabaan ayay samaynaaan samaynayaan marka yacani jaceylkii adduunkan cibaadada iyo daacada iyo wanaagga qofka uu qabay aakhara markuu dago ilaa naftu qof walba wuxuu leeyahay naftu waxay ishtihayso wax allah waxay naftiisa jeceshaan ayaa la siinayaa kubaaba wuxuu jeclanayaa in beer beer la siiyo oole beer barbaana markaasuu intuu abuuro oo markiibaa baxdo oo dheeli noqoto oo baaldhoorka soo saarto oo subulka soo dhaco oo markaba goos markaasa karoor intaas leeg duuna kaba ibnu aadam baa leehay con baa laleehay wax kudharjid ma lehe kuwaa geel baan rabaa iska dhihi axadulculamada ah, wuxuu ka sheekeynayay qof culamada kamid ah, nin culamada kamid aho jeclaalay kutubta kutubtu jeclaaday wuxuu yidhi ani haddaan dhinto ilaahay waxaa weydiisan maktaba maktaba caamira ah, kutub laa joogi kara buu yidhi yani hiwaayadiis iyo maxabada iyo jaceelka u qabo kitaab iyo mudaalacada iyo darsi iyo muxuuaha kitaab la akhristo wuxuu le aniga janno haddaan tago magtabad waanaan helaa ayib marka way weysaysanaysaa gabadhan faqultu waxaan ihi haada yaa iskale gurigan faqaaluu licumar bnu khadaab baa iskale fadakartu waxaan xasuustay hayrata cumar cumar maseyrkiisao fawalaytu waan jeesaday mudbiran anoo dhabarka duway qaala abu hurayrata wuxuu yidhi fabakaa cumar baa ooyey wanaxnu jamiican dhammaanba fii dalika almajlis majliskaasaan wada fadhinaa buu lehy saxaabadii maca rasuulila nabiga calayh salaam cumar waa ooyey uma qaala cumar wuxuu yidhi biabi anta yaa rasuul allah calayka farx waa kanoo jannadii baa loo soo arkay dhinacna nabiga calayhi salaam khiirada uu ku tilmaamay buu iska anfinaya uu leeyahay qof kaloon ka maseeraba adi rasuul allah miyaan kaa maseeraya nabi allow waxadaanii camru naaqid waxuseyn xulwaani xasan bn cali xulwaani wcabd bn xumayd qaluu xadaana yacquub bn bra xadaana abi casaalix bn shaabi hada isnaad midla qal xadaana mansuur bn abi musaaximin xadaana ibrahim yani bnu sacd xadaana xasan xulwaani cabd bn xumaydin qala cabdin ahbarana waqala xadaana yacquub wahuwa ibn ibrahim bn sacd xadaana abi can saalixin can ibn shab zuuri akhbarana cabd bn xumayd bn cabdiraxmaan bn zayd ana muxamed bn sacdiin bn abi waqaasin ahbarah ana abaahu abii sacd bn abi waqaas zuhri radia allahu canhu qaal ista'dana cumaru cumar baa idan weydiisay calaa rasuuli illah nabiga calayh salaam wa cindahu nabiga agtiisana waxay joogaan nisaaun haween min qurayshin reer quraysheeda haweenkiisa quraysh qaar badan ka mid ahaa haweenkii oo la fadhiya nabiga calayh salaam oo hadlaaya oo yeemayay yukallimnahu nabiga ay la hadlaayaan wayastakirnahu weliba hadalkay ku badinayaan oo wayastakirnahu yadlubna minhu takiira nafaqa nafaqada in loo badiyo ayay ka dalbaayaan cumar baa marka soo istaagay ma soo galaa yidhi caaliyatan xaalay kor u kacadsan tahay aswaatuhunna dhawaaqooda laa tarfacu aswaatu fowqa sawtanabi intayn soo degin wey ama markii hadalladoodii isku dardaray bay yuu rafcu yimid laakiin mid walba gaarkeeda hoos u hadal bay ba isleedahay caaliyatan aswaatuhun ayagoo sawdkooda uu kor u kacay falama istadana cumar cumar markuu idan weydiistay oo yii nabi allama soo gala ooy maqleen qubna way kaceen haweenkii yabtadirna alxijaaba ayagoo xijaabka u degdegaya min waraa ilxijaab bay istubeen adideen faadina lahu rasuulula nabiga calayh salaam baa u idmo yidhi soo gal cumarow hadduu soo galay wa rasuulullaahi nabiga calayh salaam yadxaku waaba qoslayaa faqaala cumar baa wuxuu yidhi adxaka allaahu sinaka yaa rasuul allah ilkahaada iyo afkaada allah ka qoslisiiyo waxaad ku faraxdood ku qosasho wanaaga mar walba ilaahay haku tusee maxaa kaa qoslisiiye noo faqaala rasuulula nabiga cala salaam baa wuxuu yidhi cajibtu waxaan la yaabay min haaulaa'i kuwan allaatii kuwan kunna ahaa cindii agtayga haweenkan agtayga joogay ayaa la yaabanahay <coughs> ee hadlaayey ee buuqaayey ee dhawaaqayay falamaa samicna sawtak sawdkaada markay maqleen adoon wax kalaba u geysanin ibtadara alxijaabu xijaabkii bay ku degdegeenoo xaggaasi u carareen qaala cumar baa wuxuu yidhi fa anta adiga yaa rasuula rasuul allahu axaqu mudan oo mudnaan badan an yahabna inay kaa hebaystaan inaan iga hebaystaan oo iga cabsadaan amaan mudnaa inay kaa hebaystaan oo kaa xishoodaan uma qaala cumar baa wuxuu yihi ayagii intuu ku jeesaday ay caduwaati anfusihinna ah, yaa caduwaat bay ka wateen kuwiina naftooda cadowga ku ahow inay nabi maxamed isku taagayow naftooda u rooneen nabi maxamed alai salam hadalka ku taagayow atahabnani ma waxaad iga ka hebaysanaysaan aniga cumara walaa tahabna rasuula allah nabiga ilaahi calayh salaam ka xishoonaysaan oo ka cabsan maysaan miya qulna markaasay halkan waxay ka dhaheen nacam haa oo anta adiga aqladu ka kakan waa afadu ka adag min rasuulillah nabiga calayh salaam nabiga xilmigiisa isku hallayn weey annaga waxaa nabiga calayh salaam ugu buuqayno adigase waad naga dhex kacaysaa qaala rasuulullah nabiga calayh salaam baa wuxuu yidhi waladii nafsii biyadih ka soo jeesa riwaaya kale wuxuu yidhi acrad ka soo jeeso waladii nafsii biyadih baa ku dhaartay maa laqiyaka shaydaanu shaydaan kulama kulmo qadun weligaa saalikan xaala tahay mid qaadaya fajan wado ilaa salaka shaydaan wuxuu qaadi fajan wado hayra fajika aan wadadaada ahayn ah, arrintu sidaa ma ahee adeeggaada waa adeeggii loo baana haybe ilaahay ku siiyey oo xataa shaydaan oo malcuunah oo yajri bni aadam majra dami ah ayaa wadadaada xataa soo qaadi karna waddo kale markuu ku arko jid kale uu isla goynaya shaydaan ah, jid kale ayuu isla goynayaa isku waddadaada xataa raadkeeda kuma istaagi kara shaydaan marka sidaasaa ilaahay ku siiyey ilaahay baa ku siiyey oo heybadaasi xagga kaa siiye wax walba xumaana inay kaa fogaadaan shaydaanba uu weynyahay xadaanaa haaruun bin macruuf xadaana bihi cabdاlcaزiiz bn muxamedin akhbarani suhayl bin abi salix can abihi abi salix isamaa can abi hurayrata radi allahu canhu ana cumar bn khadaab ja'a ila rasuuli illah nabiga calayhi salaatu wasalaam buu yimi wacindahu niswa haween baa nabiga agjoogay qad rafacna aswaatahunna sawdkooda iyo dhawaaqooda kor u qaadeen cala rasuulillah nabiga calayhi salam bay kor ugu qaadeen falam haweenkiisiiyo wax ka weydiisanaya ama falama istaadana cumaru cumar markuu idan weydiistay ibtadarna alxijaaba xijaabkii bay ku degdegeen fadakarna bixadiidi zuhri qala waxadana abu dahir axmed bn camr bn sarxin xadaana cabdullahi bn wahbin can ibrahim bni sacdin can abihi sacd bn ibrahim can abi salama bn cabdiraxmaan aلzuhri can caaisha ummuminiin radia allahu canha can inabiyi sala allah alayh waalih wasalam nabigu kaana yaquul wuxuu dhihi jiray qad kaana yakuunu waxaa ahaa qad kaana qad kaana wuxuu ahaa shaanigu kaanadaa hore waa tii shaaniyadeed wey qad kaana shaanigu wuxuu ahaa yakuunu midda dambana naaqiso ka dhigba yakuunu inuu ahaaday filumam inuu ahaabaa aad jirtay kaana waxaa jirtay oo shaani oo xaal inuu yakuunu ahaa filumami ummadihii qablakum idinka inaga horreeyey muxadauun ah, kuwo wax loo sheego oo mulhamuuna wax loo sheego yaa ummadihii inaga horreeyey nabiyana ma aha rasuulla ma aha maca daalika muxadau weeyaanoo mulham weeyaanoo ilhaam ayaa loo sheegaya oo malaa'igtaa wax u sheegaysa abuu maqlaaya waxyi samaawi oo xagga er, nubuwo oo risaalo ma aha laakiin waxa weeyaan ilhaam xagga laka timid oo qalbiga loogu tuuraayo wey qalbiga loogu tuuraayo wey oo isaabat alxaqi weeyaan xaqa oo la asiibo oo qofka wuxuu u maleeya xaq ilaahay ka dhigo oo wuxuu yidhaha saas wey xaq ilaahay ka dhigo oo carabkiisa uu xaqa waafaqo saasaa dadka qaar ma badneen adalkaad ka garanaysa inay wax dad yar ay ahaayeen fain yakun hadduu jiro fii ummatii minhum axad mulhamiintaas ummadayda qof hadduu ku jiro faina cumar bn khaaab baa minhum ayagoo ka mida cumar baa wuxuu ka mid yahay dadka noocaas ayagoon nabiyaal ahayn rasuul ahayn wax lagu ilhaamiyo oo waxay leehi jireen saxaabadu cumar wax ma malaynin dadka annaga kalena wax ma malaynin ilaa waxay arrinta noqon jirtay maa danna bihi cumaru cumar siduu maleeyey carabka rakii nabig alay slam dhihi jira ilahay baa ku ayiiday alxaqa calaa lisaani cumar wa qalbih carabkiisa iyo qalbigiisu ilahay xaqa geliyey cumar radia allahu canhu arda qaala ibnu wahb wuxuu yidhi tafsiiru muxadauun waxaa loola jeedaa mulhamuun kuwa ilhaam ilaahay uu siiyey waxyu ilhaam baa jira qalbiga loo gelinaya xaq iyo sawaabkii carabkiisa iyo qalbigiisa ilahay waafajinaya sawaabka waxay maleeyaan xaq uu yahay wax ilahay u muujinaya karaamaat alawliya cumar waa lagu yaqaanay radia allahu canhu way jiraan dad badan oo ilahu ka muujiyo karaamada cumar radia allaahu canhu qisadii ku saabsaneed fii saariya isagoo mimbarka saaran madiina ninkii ahaa saariya ciidankiisa watay madaxda ahaa dagaalamayay ardulfurus miyaheed ka dagaalamayay oo alkii calkiibaa waxay isku dayeen in dhabalka kaga imaadaan gaaladii isagoo mimbarka saaran baa la maqlay yaa saariyat ljabal yaa saariyat ljabal mimbarkii saariya war saariya buurta war buurta war buurta war buurta dhabarjabiya lagu sabadhowr tabar dhabarka gasha wey waase haddii la yidhi ukaadi yidhi markuu saariya imaaduun saariya wuu sheegay cumar hadalkiisa aan maqalay buurta ku carara sidii baan yeellay waa xaggee telefoon ma aha haddii karaamaadka iyo fadaa'isha iyo muwaafaqaata cumar la tiriyo ama wixii karaamaa ama qur-aankaba uu ku waafaqay way fara badan yihin cadda bacduhum bihamsata cashara mawqifan shan iyo toban bay gaarsiiyeen muwaafaqaata cumar radi allahu canhu karaamaatuhuna kufur ومناقبه وفضائله كثير قال xدثنا qتيبة بن سعيد xdثنا لdcw xdثنا cمر ناqد زهير بن حرب قال waxay yihi xdثنا بن عyynة كلاهma عن بن cجل عن سعد بن إبراهيم بهذا الإسناد مثله قال xdثنا cقب بن مكرم العمي قال xdثنا سعيد بن cاmر قال xdثنا جويرية بن أسmاء أخبرنا عن نافع buu ka warram عن بن cمر قال قال بن cمر wuxuu yidhi وافقت ربي في ثلاث rabbigay baan waafaqay ayuu leehay innaga degitaanka waxyiga saxaabada ay maqleen hadalka cumar baa ka horreeyey laakiin umurka muuna dhihin waafaqanii rabbi baa iwaafaqay anaa hadlo ilahay baa iwaafaqay ma dhihin ta'aduban iyo fiirin la fiirinaayo asalka yaa horreeyey waxyigaa ka horreeyey kitaabku maxfuud buu ku qoraa kadibna baytulciza la keenay wax maktuub maktuubu ahaa xasal alaxdaafi walwaqaa'ic buu u soo degaayey shay marka sii qoran oo ilaahay og yahay oo uu cumar waafaqay marka waafaqtu rabbi baan waafaqay fii alaain saddex shay fii maqaami ibraahim saddex saddex la sheegtay lakin ka badan baa jirta ibraahim maqaamkiisa meeshii ibraahim calayhi salam markuu kacbada dhisa uu ku istaagay ayuu wuxuu yidhi cumar rasuul allow maad ku tukatid ah, marka dhawaafta kacbada iyo salaadaha markaasa waxaa soo dirtay waittakiduu min maqaami ibraahim musallaa maqaam ibraahim ka dhigta meel lagu tukado wa fi lxijaabi xijaabkiina waa waan ku waafaqay laa tadkhulu buyuuta anabiy xataa tadkhulu buyuuta الnabiy ila an yu'dana lakum idaa sa'altumuuna mataac fasaluuna walaa xijaab wafi اlxijaab saddex wafi usaara badr bader dadkii lasoo qafaashay nabiga markuu la tashay abubakar iyo cumar abubakar yidhi yaa lalaynin cumar halalaaya la yidhi nabigana abubakar uu raacay waxyigii wuxuu ku soo degay see ku dhacday arrintaa inaad samayso waa lagu canaantay nabiga calayh salaam maa kaana linabiyin an yakuuna lahu asraa xataa yudkina fi lardi baa ilaa nimanka inaad jilcisaan ood dhulka dhigtaan ma ahayn inaad wax kale aad samaysaan oo fidye iyo haniimiya ka qaadataan xadana abubakr bin abi shayba qal xadana abu usama xadana cubaydullahi can naafic an ibni cumar qaal lama tuwufiya cabdullaahi binu ubay binu salool markii la oofsaday waa nin munaafiqoo ra'sulmunaafiqiin buu ahaa munaafiqiinta madaxoodii buu ahaa laba aflo laba wajiilaa buu ahaa jumcada markii la gaaro oo nabiga khudbeeya intuu istaago yuu dhihi jiray reer ansaarow aws iyo khasrajow nin kale ogahay rasuulka ilaahay weeye hala raaco warkiisa hala qaato yo la khilaafin buu dhihi banaanka markuu baxaana maada qaala aanifan buu leehay malcuun dhib badan buu ahaa oo saa u afuufuun fitnada iyo ahaan dacaayadda xumaanta dacniga wax ka sheega kala geynta ummadda dhaqankaasuu lahaa ninkaasaa yaa dhintay qaamudkiis baa galoo waa dhintay halaka markuu dhintay jaa waxaa ibnuhu wiilkiisii cabdullaahi ahaa cabdullahi bin cabdilaahi ilaa rasuulilah wiiluu dhalay isagana cabdulaahi la yidhaahdo wahuwa aladii xaqaqa alcubuudiya asagaa cubuudiyadii la rabay wiilkiisa xaqiijiyey ee kiisa magaca muuska aha cabdulaahi saxa ma ahayn addoonnimadii laga rabay asaguuna xaqiijinin wiilkiisaoo qiimo badanoo saxaabaa jiray wiilkiibaa yimid haddee waalidkiibaa dhintay walbahaaray waa u walbahaaray fasa'alahu nabigu wuxuu weydiistay an yucdiyahu inuu siiyo qamiisahu qamiiskiisii an yukafara fiihi in lagu kanfo abaaba abiis muxuu alla qamiiskaad xidhan jirtay isi aabbahay aan ku kanfeen war inuu intaa ilahay ugu naxariisto faacdahu nabigu waa siiyey tadyiiban likhaairihi saxaabigaas qiimaha badana wiilkaa ayuu qalbigiisa ee mooraalkiisa hagaajinaya maaha inuu ubay cabdullahi bin ubay nabiga rabo gaal inuu yahay waa loo sheegay uma sa'alahu wuxuu weydiistay haddana an yusalli calayh in ugu tukado kaal igu tukuyo nabi allow faqaama rasuulula markaasuu nabiga kacay calayh salaam liyusalliya calayh inuu ku tukado wax aayadoo na soo cadaysay oo diiday ma jirin markaas faqaama cumaroo cumar baa kacay faakhada bihoobi rasuuliillah nabiga maradiisa u qabtay calayh salaam faqaala wuxuu ya rasuul allah atusallii calayhi ma ku tukanaysaa maca cabdullaahi bni ubayi bnu salool yaad ku tukan walxaal qad nahaaka allah ilahay uu kaa reebay an tusalliya calayh inaad u ducayso istiqfaar baa la diiday salaadda u sheegaya ti ducadii tii marka haddii duca baa la diiday maxaad salaad ugu tukan faqaala rasuulula nabiga calayi salam baa wuxuu yidhi inamaa khayaranii allah ilaahay waa i dooransiiyey oo faqaala wuxuu yidhi istakfir lahum kuwaa xunxunkaa istikfaar iyo dembidhaaf u weydii ow amase laa tastakfir lahum ha u dembidhaaf weydiinin in tastakfir lahum sabciina maratan falan yakfir allahu lahum toddobaatan jeer haddaad istikfaar u weydiiso ilahay u dhaafi maayo marka ama u dembidhaaf weydiin ama ha u weydiinin khiyaar baa laysiiyey aniga marka waa wasaaziidu calaa sabciin toddobaatankii baama ka siyaadinba raxmadda nabiga calayh salaam fiiri cadaawad iyo cuqdad midna ooma qabo inuu janno iska galo iska wanaagsanaa rabi lahaaba qaala wuxuu yidhi cumar inahu munaafiq ninkan waa munaafiq gaal ah oo muslima ma aha fasalla calayhi rasuululahi waa ku tukada calayh salaam haddana waanzala allahu caza wajal ilahi wuxuu soo dejiyey walaa tusalli calaa axadin minhum maata abadan walaa taqum calaa qabri aayaddanaa marka soo afjartay laa tusalli mid gaalada iyo munaafiqiinta ka mid ah ku dukanin abadan weliga oo dambe walaa taqum calaa qabri qabrigiisana ha dul istaagin ah. oo gaal dhinta qabrigiisa in la kor istaago oo lagu tukado oo loo taraxumo loo duceeyo ma bannaana kaa'inan man kaana qofku raba ahaado kaa'inan man waxayna ka mid tahay dacfiga qofka iimaankiisa islaamiyadiisa daciifnimada gelaysay ka mid tahay inuu gaalkii ugu duceeyo u naxariis dalbo uu gaalada ugu mujaamaleeyo oo qubuurtiisa ka qayb galo oo daxashkiisa wax ka qaado waxaasoo dhan waxay dhaawacaysaa dayaaradii iyo islaamiyad dhaawacaysaa waxaa la mid ah in gaalkii intii lasoo dhex istaajiyey masaajidda muslimiinta waxbuu salaad tukanayaa la yidhaahda wa haadaa lacib istihzaa fi diin istihzaa fi diin wey jeesjees diinta lagu jeesjeesaayo fi rukuuci wasujuudi walmasaajid daahira ah, in lagu jeesjeeso qof aan ilaahay aqoonsanayn oo gaal ah oo ilaahay kayrkii habeenya maalinbu u dhawaaqaayo u yeerayo on la jahraayo qarsanaynin inta masaajidda muslimiinta la soo geliya la yidhaahdo wuu tukanayaa oo lagu saartunto masaajidka gudihiisii ugu foorfoorsado <clears throat> aadaa min eh, kabaa'ir dunuub ah, arrin aad iyo aad xun weeyaan oo keeni karta in diinta iyo islaamnimada lagu jeesjeesaayo khatar bayna keentaa arrintaa iyadu khatar bay keentaa ah, wax loo baahan yana ma aha dayib walaha noocaasa helkaa gaarayna wax fiican maaha caqiidada qofka muslimka ay dhaawacaysaa waxadaanaa maxamed bn muhana wa cubaydullahi bnu saciid qaala xadaana yaxya wahuwa qadam can cubaydilah bihada isnaad fi macna xadiii abi usama wazaada qaala fataraka salaata calayhim waa ka tegay nabiga salaadii uu gaaliyo munaafiqiin ku tukanayay markii aayadda soo degtay waa iskaga tegay rasuulka sala allahu aleyh waali wasalam wallah aclam bilah towfiq sala allah wslam ala nabiyina maxamed